alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam lishaykh alimaam axmed ibni cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni taymiyata raximah allah waxaynu ku guda jiray khaas ahaan jawaabtii lixaad baynu ku dhex jirnay ou sheekhu yidhi xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay lacana rasul lah sala allahu alay slm almuxallila walmuxallala lahu waxa uhi waa xadiis caam ah cumuumkiisuna uu yahay cumuum bilow ku yimi oo aan sabab ku iman sababi maa marka suura naadira laguma xambaari karo haddii suura naadira lagu xambaaro waxay noqonaysaa luqsi oo kale inay ka dhiganta yani waxa weeye fasaaxa la'aan bayna tilmaamaysaa lafdi caama in ibtidaa'an loo bilaabo oo saasoo kale loo sheego siiqaduna ay caam tahay haddana suura yarb looga jeedo wax dhicitaankeeduba aynay badnayn waa nooca la yidhaha ta'wiil baciid culammadu ay ka cabiraan inuu ta'wiil baciida yahay markuu mihaalinaayey saaxuulmaraaqi ta'wiilka baciidka ah waxaa marka uu yidhi fajaclu miskiinin bimacna almuddi calayhi laa'ixun simaatu lbucdi ka xamli mar'atin cala alsagiira wamaa yunaafi alxurati alkabiira wuxuu yidhi in miskiin lagu fasiro in mud looga jeedo macnihiisa sitiina miskiinan mar kale in la yidhahdo waxaa loo jeedaa sitiina muddan bixiya walow miskiin keliyaba asii seene oo masaakiintu inay fara badataa shardi ma ahee lixdan miskiin markaa quudiya waxaa loo jeedaa lixdan mud bixiya calayhi laa'ixun simaatulbucdi waxaa ka muuqata calaamaadkii ta'wiilka baciidka ah ta'wiilku markuu baciid yahay calaamadaheedii baa ka muuqda ka xamli mar'atin cala asagiira wamaa yunaafi alxurata alkabiira waxaa la mida waa sida markaa gabadh in lagu xambaaro ta yar ee sabiyadda ah iyo ta addoonta ah ean xorta ahayn masalan qolada xanafiyadoo kale weligu agtooda shardi ma aha shuruudda nikaaxa ama arkaanta nikaaxa kolba ka laga cabbiro midna uguma jiro waxay leeyihiin weligu waa sunne waa kamaal kamaal weeye laakiin nikaaxu waa asaxayaa biduuni weliy xadiidkanoo kale marka lagu soo arooriyey ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun waxay kaga jawaabeen waxaa lagu xambaarayaa mar'ada in looga jeedo laba ama waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo sabiyadda aan iyadu khiyaar lahaynoo waxba dooran karin inan yar oo aan qaangaadh ahayn qaasira suuradaasoo kalea lagu xambaarayaayo dee weligeeda idankiisiina yadaan lahayn yaduna ayna waxba dooran karin aynay khiyaar lahayn dee nikaaxdu asixi maayo waayahay sabiyaddii waa mid waxa kaloo lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen waxaa kaloo lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen gabadhii addoonta ahayd ee mukaatabada ahayd ee kitaabada lala qortay baa lagu xambaaraya laakiin gabadh xor ah oo caaqilad ah oo baaliqad ah oo qaangaadh ah oo iyadu khiyaarkeeda ku dooratay ya nikaaxeedu waa asaxaya dhibina kuma sugna xadiiskana ma khuseeyo marka ta'wiilka sidaa lagu awiilaayo la odhanaayo waxaa laga tilmaamaya ama sabiyad ama mukaatabad ya waxay noqonaysaa ta'wiil baciid bay noqonaysaa marka noocaasoo kale ishabahaysa wa bayaanu nuduurihi ana almuslima aljaahila laa yadkhulu fi alxadiid naadirnimadiisa caddaynta la caddaynayaana waxay tahay in muslimka jaahilka aanu soo gudagelayn xadiiska aanu soo gudagelayn muslimka hadduu jaahil yaho aanu garanayn cumuumka xadiiska kuma jira bay yidhahdeen wlmuslim alcaalimu biana hada shari laa yajibu alwafaau bihi laa yashtaridhu muctaqidan wujuba alwafaai bihi ila an yakuna kaafira muslimkii caalimka ahaa ee garanayay shardigan inaan in la oofiye aynay waajib ahayn shardiga maxaa loo jeedaa waa shardinta loo shardinaayo maxlalka ka muxallilka waa shardiga loo shardinaayo inuu waxa weeye markaa gabadha markaa uu furo lagu shardinayo yani mudayar inuu guursado dabeedna markaa waxaweyan uu furo shardiga sidaa la shardinaya inaynay waajib ahayn in la oofiyaa muslimka garanayana laa yashtaridhu muctaqidan wujuuba alwafaa'i bihi ma shardinaayo xaaluu ictiqaadsan yahay in la oofiya inay waajib tahay ilaa an yakuuna kaafira inuu gaal yahay mooyaane oo rasuulka sal allahu aleyh wasalam inuu khilaafo muraadkiisu yahay yani siduu yidhi markaa sida kullidiga a ah mar uga jeedo muraaqama waalkaafiru laa yankixu nikaaxa almuslimiin gaalna ma guursado guurka muslimiintao kale ma guursado ilaa an yakuuna munaafiqan inuu munaafiq yahay mooyaane oo gaalnimada u qarsanaya mooyaane sida muslimiintu wax u guursatoo kale mid u guursanaya maaha wa suduuru mili hada nikaaxi cala mili hada alwajhi min andari naadir guur inuu soo fulo guur kanoo kale calaa mili hada alwajhi wejigaasoo kale inuu usoo fulo u dhacaa min andari naadir waxyaalaha naadirkee dhifta ah ee ugu markaa waxaweeye yare ugu naadirsan bay ka mid wax aad iyo aad qaliil u ah in la yidhahdo markaa guurkiiba marka waxawe caqdigiibaa markaa la ridayaa waxaana lagu daba darayaa shardi odhanaaya bishardi markaysa markaa inaad intaa ku furto baa lagugu guuriyey oo uu leeyahay qabiltu bi haada waxaan guurka ku aqbalay shardigaas shardigaasaan ku aqbalay waaya marka suurada noocaasoo kale inay dhacdo waxa weye waa mid naadira hadduu ka jaahil yaho jahli ku xambaaraayo waa dhici kartaa markaysa inay ka dhacdo laakiin jaahil waxa wey macduuroo xadiiskama soo gudagelaa laakiin isagoo garanaaya yani xukunka masaladaas wuxuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ya yani inuu haddana shartiyaa dee ma dhici karto oo shardigaa lagu sheego caqdiga fii sulbi alcaqdi lagu sheego ya oo marka weligu u laqimayo uu leeyahay gabadhan inantan waxaan kugu guuriyey ya bishari inaad markaysa waxaa furto bacda alaain saddex habeen dabadeed inaad furto shari aan kugu xidhayo daraaddeed baan kugu guuriyey oo uu leeyahay qad qabiltu nikaaxaha bihada shari guurkeedana waa aqbalo shardigaasaan ku aqbala wacaynkaa leeyihi de qof muslima oo garanaya ma shardinaayo ma samaynayo ya ila an yakuuna kaafiran ha yeeshe hadduu gaal yahay waa dhici kartaa markayse markaa dee inuu shartiyo gaalkiina waxa weeye guurka muslimiinta ma guursanayo sida muslimiintu wax u guursadaan iyo caqdigooda markaa ariiqadaa raaci maayo inuu munaafiqaynaya mooyaane uu munaafiq yahay marka suuradaasoo kale inay soo fushaa waa shay aad u naadira walow qiila ina mila hadihi suurati laa takaadu takhtur bibaali lmutakalimi lakaana alqaa'ilu saadiqan haddii la odhan lahaa suuradan oo kale kuma dhowaanayso qalbi qof hadlaaya inay ku soo dhacdo ku dhowaan mayso oo ma sigayso lakaana alqaa'ilu saadiqa wuxuu noqonayaa ka odhanaya hadalkaasi mid run sheegayuu noqonayaa mid run sheegaya ayuu noqon lahaa waqad dakarna addalaa'il alkasiirata fii hayri hada almawdic waxaynu sheegnay buu ihi daliillo badan ayaa meeshan meelaan ahayn aynu ku sheegnay cala anna hada alxadiisa qusida bihi almuxallilu alqaasidu wain lam yashtarit ama wain lam yushtarad in xadiiskan looga jeeday almuxalil alqaasidu kii wax maxlalaaye u qasdaayey inuu wax maxalalo wa in lam yushtarad yaan laguba shartinin in waxaweeye marka u furo yaan lagu be ama wain lam yashtarid yaanu shardinba inuu markaa waxayani markaa e, furayo yaanu shardinbe ama yaan loo shardinbe yaan loo shardin baad mooddaa inay sii qumanta waayo marka la wax maxlal dee shardiga waxa ka doonaaya cidda wax loo maxlalayo marka yaan laguba shardinbe waxaa looga jeeday kaa maxlalaya ee u qasday markuu leeyahy sheikhu mawdic kalen ku caddeeyeyna waxa weeye kitaab buu mawduucan ka qoray mawdica ku caddeeyey waxay tahay mawduucan kitaab buu kaleeyihi ya ibtaalu taxliil la yidhaahdo oo mujallad ah oo masaladaa marka uu ka allifaayo ayuu markaa sheikhu leeyihi waana matbuuc isagoo muxaqaqa ayaa la taabaca wa kadalika alwaciidu alkhaasu min allacnati walnaari wagayri dalika qad ja'a mansuusan fii mawaadica maca wujuudi alkhilaafi fiiha saasoo kale u ahaaday waciidka gaarka ah oo min allacnati xaaluu lacnad yahay iyo wanaari naar yahay iyo wagayri dalika ashyaa kaleba yahay qad jaa'a waa yimi mansuusan xaal la nasgareeyuu yimi oo isaga labacdhabo si gaara loo sheegay fii mawaadica meele gudahood ayuu mislu xadiis bni cabaasin radia allahu canhuma waa sida xadiiska cabdulahi bni cabaas can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal oo nabiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lacana allaahu zawaraati alqubuur ilaahay ha nacdalo dumarka xabaalaha booqanaya zawaaraat iyo zuwaaraat labadaba waa loo dabdiyey culamada qaarna zada waa gudeen culamada qaarkoodna zada waa kordhigeen waynu sheegi doonnaa farqiga wlmutakhidiina calayha almasaajida iyo kuwa ka yeelanaya masaajidda korkeeda ka yeelanaya ka samaysanaya allah ha nacdalo waxay noqonaysaa habaar lacana allahu ilahay ha nacdalo zawaaraati alqubuur ama zuwaaraati alqubuur dumarka xabaalaha booqanaya ilahay ha nacdalo waalmutakhidiina calayha almasaajida iyo kuwa ka yeelanaya ka samaysanaya calayha xabaalaha korkooda ka yeelanaaya almasaajida masaajido kuwaana ilaahay ha nacdalo waasuruja iyo kuwa laydharhka ka dhiganaya xabaalaha korkooda ilaahay ha nacdalo qaala tirmidiyu xadiiun xasan tirmidi wuxu hi xadiis xasana buuri wa ziyaarat nisaa'i rakhasa fiiha bacduhum booqashada dumarku xabaalaha ay booqdaanna waxaa rukhseeyoo baneeyey bacdi culammada ka mid a ah. wa karihaha bacduhum bacdigoodna way karaahiyeysteen walam yuxarimhaa mana xaaraantinimayn haddana markaa xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaabuu sheegaya lacnad misaal kale ayuu sheikhu soo qaatay oo ku saabsan lacnadda sheegaaya ayuu keenay waa xadiiskan ku saabsan dumarka xabaalaha booqanaya horta dabdiga xadiidka zuwaaraat iyo zawaaraat baa labada mid walba loo xarakeeyey sidayn hore u sheegnay za'da in la kordhigo iyo in la gudo culamo badani waxay u xarakeeyeen za'da inay gudaan oo zawaaraat ay yidhahdaan haddii zuwaaraat la yidhahdana waxay noqonaysaa jamcu zaa'ira wax mubaaliqii kuma jirto waxa weye waa jamac ayay noqonaysa waayah xadiiska wuxuu ku soo arooray siiqo kale waa ku soo arooray yani zaa'iraati alqubuur xadiiskana waxaa laga soo wariyey turuq kala duwan xadiis ibni cabbaas waa laga soo wariyey waana inoo qoran yahay saxaabo kalena waa laga soo wariyey oo laba saxaabi oo kale ayaa laga soo wariyey marka saddex saxaabi oo kala duwan ayaa laga soo wariyey laakiin bi hada tamaam ariiqan baa lagu soo wariyey marka qadarka horeyn u jeednaa ee ziyaarada dumarku xabaalaha booqdaan ku saabsan ayaa saddex saxaabi oo kala duwan laga soo wariyey kaasaynu ka tilmaamana ariiqan xoogaa dacfa ku jira ariiqyada kalena marka waxa waa quweynayaan saas aawadeed xadiiska culamada qaarkood waa saxiixiyeen bimajmuuci turuqih waxaana ka mida ah sheekh albaani baa ka mida ah asaaniidda qaarkoodna culamada qaarkood waxay sanadku waa jayid saasoo kale yidhaahdeen qadarka labaad walmutakhidiina calayha almasaajida iyadu marka waxay leedahay axaadiis fara badan oo mutawaatira ah ayaa ku soo aroortay oo marka waxa weeye markaa sheegaysa lacnadda iyo nahyigaba sheegaysa marka iyada axaadiista ku timi aad way badanta wasuruj ariiq kale male baa la yidhi ariiqan mooyaane ariiqanna dacfa ku sugan marka saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay mareen inaynay marka iyadu ayna sugnayn qadarkaas oo wax shawaahidah aynay lahayn saasay mareen tirmidi waa taxsiiniyey bacdi kaloo aqbalayna waa jiraan laakiin waxa weeye bacdi culammada ka midi waxay u badiyaan iyadu wax shaahid aynan lahayn ha yeeshee xabaalaha in la siraado oo laydha loo yeelo waxay noqonaysaa kollayba midaan markaa bannaanayn oo haddii markaa ziyaadadayna daciifo noqotay macnaheedu ma aha way iska bannaantaha waxayna u bannaanin waa midda koowaad waa israaf oo wax faa'iidi kuma jirto waa midda labaadee waxay dariica u tahay markaa in lagu kadsoomo oo markaa xabaalahan markaa lagu talax tago oo lagu lumo yani markaa ayay dariica iyo markaa sabab u tahay iyo wasiilo waxaana shareecada ku sugan waxa la yhaha sadd daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdo ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan marka waxa bidca inay tahay yani waxa weeye waa shay muxdas ah iyaakum wamuxdasaati lumuur faina kula muxdasatin bidca wakula bidcatin dalaala wakula dalalatin fi naar waa midda afraade waa idaacatun lilmaal waa xoolihii oo la dayacaayo oo la luminaayo waa midda afraade waa tashabuh bilkufaar waa shabahaad gaaladii la shabahayo marka maadaama waxaasoo dhanba ay ku sugan yihiin xabaalaha markaa la siraadaya waxay noqonaysaa mid marka waxa weeye aan markaa inoo bannaanayn ayay noqonaysa ruuxana camalkiisa dee u siraadaya hadduu marka wax camal wanaagsan la yimi dusha sare marka waxa weeye markaa in laydha laga laalaadiyo wax alla wax faa'iido ugu jiraa ma jiro waxay u taraysaana ma jirto hadduu markaa camal wanaagsan la yimi waxa godka u nuuraaya camalkiisa u nuuraya haddii kalena waxa weye mugdiyaal buu ku sugan yahay si kastoo korkiisa loo siraado yacni wax nafciyo isaga ugu jiraa marnaba ma jiro mawdicu shaahid aan ku gaabsanno lacana allahu zawaaraati alqubuur lacana allahu zawaaraati alqubuur culammadii fuqahadii way isku khilaafeen bacdi culamada ka mid waa ruqseeyeen waxay dhn waa bannaantay bacdina waa karaahiyeyseen waxay dhn waa karaahatu tanziih haddana xadiiska nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu sheegaya lacnad lacnad buu sheegay inuu nacdalay ayuu sheegay culamada qaarkood waxay la yimaadeen mar dambe tafsiil inay markaa geliyaan oo ay yidhaahdaan Eh, haddii ay yartao marmar tahay way bannaan tahay laakiin haddii waxa weeye markaa la farabadsado oo dumarkii xabaalaha inay booqanayaan ay badsadaan waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa tafsiilka caynkaasna waxaa eh, sheegay asheekh alalbani axaadiista qaarkood baanu doonay inuu ka daliishado cumuumaadku ka mid yihiin inay asal ahaan ziyaarada u bannaan tahay sida xadiiska caaisha waxaan idhahdaa haddaan xabaalaha booqdo iyo markaa axaadiis lamidu ka daliishaday marka asalku waa bannaantay bu uhi laakiin badsashada la badsadaa la diidaya labada riwaaye zawaaraati alqubuur iyo zaa'iraati alqubuurna shiikhu waa kala arjaxay wuxuuna yidhi marka riwaayaddu waxay u badan yihiin zawaaraati alqubuur saas aawoodee lafdigan baa maxfuud ah lafdiga kalena waa shaad zaa'iraati alqubuur waxaa ka badan riwaayadda soo warisay zawaaraati alqubuur idan lafdigan baa maxfuud ah lafdiga kalena wuxuu noqonayaa shaad ayuu noqonaya saas aawadeed ayuu markaa wuxuu yidhi inay xabaalaha farabadsadeen booqashadooda ah, in loo nacdalayna ma diidayso in marka wax ka bannaan yihiin marka labada xadiis saasaa lagu kulminaya jamci baa la samaynaya labada daliil la kulminaayo ariiqadaasu maray culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen xaalad kalabay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen arrinkan waa bannaan tahay laakiin waxaa lagu xambaarayaa waa dumarka xabaalaha booqanaaya oo waxyaala muxaramaad oo kale ay markaa ziyaaradii u raaceen sida ikhtilaad sida tabaruj sida niyaaxa inay la yimaadaan iyo wax la mida yani waxyaala munkaraada inay ku samaynayaan yani kuwaas aan markaa sabri karayn ee jazacaya argagaxaya ee dabeedna marka waxa weye barooranaya ayaa loo diidayaa lacnaddu kuwaasay ku dhacaysaa amaba marka waxyaala maxduuraada samaynaaya sida ikhtilaadkii iyo waxyaala la ah ama tabarujkii samaynaya ama cawraadkoodii muujinaya yani marka iyo wax la midka saasoo kale ay ku xambaareen sheekhu wuxuu ka tilmaamaya xadiidkii oo masaladii daahir ku ah ayaa bacdulfuqahaa markaysagaa khilaafeen oo sidaas marka ay mareen ya waciid khaasana ku sugan waciid khaasa ayaa ku sugan macnuhu uga jeeda waa saas bacdu ahlicilmi inay taxriimka mareen waa jirtaa laakiin waxay yidhaahdeen zuwaaraat marka la yidhaahdo oo dabdigaa culamo badan u dabdiyeen marka la raaco zaa'iraat iyo zuwaaraat ismaba diidanaba waa bimacnan idan laa mubaalaa zadu marka godunti hadday kor dhigan tahay zadu lafteeda mubaalaqada marbaa nisbe loo isticmaalaa siiqada mubaalaqada markaa suuro shabahays ya yani waxa weye mar baa loo isticmaalaa yani waxa weye loo isticmaalaa in laga tilmaamaayo nisbe laga tilmaamaayo marka tanna waxa weye saasay ku xambaareen tanna saasay culamada qaarkood ku xambaareen oo yidhahdeen waxaa looga jeedaa nisba ayaa loo jeedaa nisbo ayaa loo jeedaa oo waxa weye waa dumarkii dawaatu ziyaara ahaa ziyaarada u saaxiibka ahaa ayaa markaa laga tilmaamay marka calaa kulli xaal madaahib baa ku jirta waa masale fiqiya halkeeda loo raajici doonaa laakiin waxa weye mujarad mihaal ayaa looga danlaya bakri abu zayd wuxuu ka qoray juz buu ka qoray uu bixiyey juzun fi siyaarati nisaa'i lilqubuur wa xadiiu cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam lacana allahu aladiina yaatuuna annisaa fii maxaashihinna yo xadiiskii cuqbata bnu caamir in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo wariyey inuu yidhi lacana allahu ilahay anacdalo aladiina kuwii yaatuuna nisaa dumarka u tegaya fii maxaashihinna yani duburta uga tegaya ilahay anacdalo mawduucan adigu calaa kulli xaal axaadiis kalena oo ku soo aroortay oo kala duwan iyadoo bacdi ka mida ah dacfi ku jiro haddana marka axaadiistaas yani waxa weeye qaar sheegaayo ilaahay ma eego qaar sheegaya lacnad sheegaya qaar kufri sheegaya yani marka axaadiis badan oo kala duwan ayaa marka ku yimi majmuucooda waxay tilmaamayaan waciiddo kala duwan bay sheegayaan yani marka arrinkaas inuu xaaraan yahayna waxa weeye waa ku cadyi wa xadiisu anasin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam anahu qaal xadiiska anas inuu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aljaaribu marsuuq yacni kii taajirka ahaa ee waxaweeye cuntada iyo wax la mida meel ka keenaayey ee wax iibinayey ee iibsanayey aljaarib marsuuqun waa mid la arsaaqay yani risqi buu helaya waa barakaysan yahay waalmuxtakiru ka markaa waxa weyaan yani ixtikaaraya oo bimacnaa cuntada kaydinaya si ay u qaarigarowdo malcuunun waa la nacdalay xadiiska ibn maajah baa soo wariyey iyo daarimi sanadkiisuna waa daciif culammaduna sanad ahaan waa daciifiyeen laakiin ixtikaarka adilo kaleoo diidaysa ayaa jirta oo tilmaamaysa man ixtakara fa huwa khaati yani ku kastoo ixtikaar sameeyaa waa mid markaa dambaabi wey waa mid dambaabi wey laakiin hadda marka waxa waciidka malcuun buu ka qaadanayaa malcuunkaasi ma sugnaa marka wuxuu u kaydinayaa quudkan si u qaaligaroobo ayuu kaydinayaa dabeedna marka waxa qaaligaroobo iibiyo waxayna ku saabsan tahay wixii markaa quutu daruuriya bay ku saabsantahay waxay quutu daruuriya ku saabsantahay wqad taqadama xadiisu alaaثat aladiina laa yukalimhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waana soo hormaray xadiiskii saddexdii nin aanu ilaahay la hadlaynin yani nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam ilaahay lama hadli doono walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama mana eegaayo maalinta qiyaame oo marka waxa weeye raxmad si raxmad leh u eegi maayo walaa yuzakiihi ma tahiraayo oo qurunka dembiga ka nadiifin maayo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab u xanuujiya wa fiihim man manaca fadla maai waxaa ku jiray kii diiday biyihiisa dheeraadka kii diiday oo markaa bixin waaye oo cid siin waayey ayaa ka mid ahaa haddana fuqahada qaar waxay banneeyeen in markaa la mancin karo baa'ica alkhamri nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay kii khamriga markaa iibinayey waqad baacaha bacdu almutaqadimiin khamrigana waa iibiyeen mutaqadimiintii qaarkood baa iibiyey oo waxaa iibiyey saxaabada qaarkood baa iibiyey iyagoo arrinka markaa aan markaa garanayn ayay iibiyeen waqad saxa canhu min hayri wajhin waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaado ka asaxay annahu qaal hal dariiq wax ka badan waxaa kaga asaxay inuu yidhi man jara izaarahu khuyalaa'a lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ku kasta oo maradiisa jiida guntigiisa jiida khuyalaa'a kibir daraaddii u jiida lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma eego maalinta qiyaame oo il raxmadeed kuma eego xadiiskii saxiixaynka waa ka saa ku yimi axaadiis badan oo la macniyna waa jiraan wa qaala wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaaatun laa yukalimhum allah walaa yandur ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex laa yukalimhum allahu ilahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim xaggooda ma eegaayo il raxmadeed ku eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yuzakiihim ma tahiraayo oo qurunkooda ka nadiifin maayo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab marka mulima oo xanuujiya u sugnaaday almusbilu mid waxa weye waa ka marada jiida ninka marada jiida weeye walmanaanu iyo ka manno sheegta markaa dadka u tar sheegta oo waxa uu siiyey ugu manno sheegta walmunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadib walmunfiqu ama walmunafiqu ka markaa waa ku xayaysiiya silcatahu alaabtiisa ku xayaysiiya bilxalifi alkaadib dhaarta beenta ku xayaysiiya yani si badeecaddii qiimo badan loogaga iibsado ayuu wuxuu odhanayaa wallaahi intaasaa layga siiyey iyadaan laga siin ama waxaweye wuxuu odhanayaa wallaahi waxba iiguma jiraan wax iigu jira ma jiro ayuu odhanaya maalan saasoo kale ayuu odhanaya hmm. marka dhaar beena ayuu ku xayaysiinaya oo isleeyahay marka waxaweeye eh, ha kuu qaali noqoto ama wax badan ha lagaa siisto waayo qofka marka lagu yidhaahdo dee gebigeeda waxa igu jiraaba wallahi waa intaa qofku waa xishoonaya dee intii iga dhin ma odhan karo ya ma odhan karo maca anna daa'ifata min alfuqahaa'i yaquuluuna ina jara walisbaala lilkhuyalaa'i makruuhun hayru muxaram iyadoo lala qabo in koox fuqahada ka mid yaquuluuna ay odhanayaan ina aljara jiidista marada la jiido iyo walisbaala sii daynta marada la sii daayaa oo canqowga la dhaafiya canqowyada la dhaafiyaa lilkhuyalaa'i kibir daraaddiina markaa waxaa sidaa loogu jiido marada ay raggu ugu jiidaan makruuhun waa mid la karaahiyeysanayo karaahiye ah oo hayru muxaramin aan xaaraan ahayn aan xaaraan aan ahayn nusakha matbuuca ah dhammaantood waxay qorayaan intaynu aragnay lilkhuyalaa'i bay qorayaan waxay qorayaan lilkhuyalaa'i ayay qorayaan qaydkaasi in la socdo hariibna weeye taasi sawaabku waxay noqonaysay laba mid in la yidhaahdo ama likayr lkhuyalaa la yidhaahdo ama itlaaq inay ahayd oo lil khuyalaa ku jirin ama ay ku qaydnayd lighayri alkhuyalaa labada mid ayay noqonaysa waagii hore kitaabka aan akhriyey shan iyo labaatankii waxa eh, aan maray sawaabku inuu ahaa lighayri alkhuyalaa waayo dee waa hariib oo suuragal ahaa in la yidhaahdo iyadoo marada loo jiidaayo khuyalaa daraaddeed ba haddana marka ay tahay karaahiye aan xaaraan ahayn lana ogsoon yahay khuyalaagu inuu xaaraan yahy lana ogsoon yahay khuyalaagu inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn la ogyahy wax nuskoo saa qoraysay ma helin markaan saa lahaa akhiiran dhowaan baan marka waxaa idhi bal nusakh makhduuda markii matbuuci laga quustay oo mid waliba sidaas u martay hadday tahay ta majmuc fataawa ku jirta hadday tahay dabcaadka badan ee kala duwan ee la daabacay ilaa dabcada muxaqaqada ah iyo tabacaadkii hore daar kastaaba ha daabacdeen waxay wada qorayaan lilkhuyalaai majmuuc fataawona saasay ugu taalla sidaas ayay ugu taalla bacdi baan ku ihi marka bal haddii i waxaa nusakho makhduuta laba nuskha laysoo dira war dhowaan isoo gaadhay aduu mid baa khadkeedu waadix yahay midna xoogaa khadkeedu wuxuu u baahan yahay firsi badan laakiin mid baa markaysaa waadixa matbuuca la mid kitaabka la taabaco kale sideeda u qoran khad wanaagsan aniiqana ku qoran waadixna labadii nusha waa iskhilaafeen nusha waxay qortay sida waxa weeye matbuucaadka ku qoran lilkhuyalaa'i nuskhada kale ee waadixa ah khadka wanaagsanna ku qoran iyada lilkhuyalaa'i waaba ka maqantayba oo sidii itlaaqa qoran ina aljara waalisbaala makruuhun hayru muxaram sawaabkuna waa saas shaki waxaanu ku sugnayn sawaabku inuu saa yahay marka nuskhada makhduudadee qoraysa lilkhuyalaa'i ka tegaysa ayaa saxan oo sawaabku yahay mashaayikhda qaarkood oo markaa sharxay masalada noocaas uma tacarudin sharxyadana dhowaan bay soo baxeen waagii hore may ahayn ama waagii horena may soo gaadhin laakiin hadduunbaa marka adigu sharxyada qaarkood oo sawti ah yani lagu faafiyey internetada marka calaa kulli xaal waxay ku saxan tahay maca ana طaa'ifata min alfuqahaa'i yaquuluuna ina aljara wاlisbaala makruuhun hayru muxaram iyadoo lala qabo koox marka fuqahada ka midi inay odhanayaan ina aljara jiidista raggu marada ay jiidaan walisbaala iyo siidaynta ay sii daayaan marada ay shullaha dhigaan oo canqawyada ka hoosaysiiyaan makruuhun waa mid la karaahiyeysanayoo hayru muxaram aan xaaraan ahayn waxayna u jeedaan haddayna khuyalo ahayn wa ilaa hadday khuyalaa tahay eh, uma eka in laysku khilaafayo saas aawadeed bacdulmucaasiriin ay markaa yidhaahdeen culamadu waa ku ijmaaceen hadday markaa marada loo jeedaayo lilkhuyalaa inay xaaraan tahay waa ku ijmaaceen ayay bacdulcasriyiin ama bacdulmucaasiriin ay yidhaahdeen waayah oo culammadu eh, ta ay adka isugu khilaafeen waxay tahay haddaan khuyalaa loo jiidin qofkuu leeyahay khuyalaa u qasdi maayo marka ma ah mise waxay noqonaysaa xaaraan labada qowlba waa jiraan qowl odhanaayo waa xaaraan oo nusuusta itlaaqooda qaadanaya iyo qowl odhanaya karaahiyo weeye waa makruuhun hayru muxaram waa karaahatu tanziih waa jumhuurka oo badanka culammada marka ah suurada uu sheikhu sheegaya saas weeye marka qaydka khuyalaa kuma sugna kuwa haddaba marka waxa weye khuyalaaga markaynay ahayn le waa karaahiyo waa laga fiican yahay laakiin xaaraan ma aha waxay leeyihiin mutlaqaadka nusuusta ah sida almusbilu iyo nusuusta la midka ah waxaa qaydaya bataran iyo khuyalaa iyo nusuusta sheegaysa qaydaysa iyo inaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa yani axaadiistaasaa lasoo qaadanaya qaydka laga qaadanaya yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad ariiqaday marayaan saas yadaa wey ariiqaday marayaan sidaas weeye culamada qaarkood waxay kaga jawaabayaan leeyihiin axaadiista qaarkood baa labada arrin kulmisay oo hadduu khuyalaa u samaynayana cuquubo u sheegtay adag haddaanu khuyalaa u samaynna cuquubo ka sokaysa u sheegtay hal xadiisoo labadaba kulminayaa jira ya marka waxa weye xukunkii haddii lagu kala duway waxaa laga qaadanayaa inaan laysku qaydi karin inaan laysku qaydi karin ayaa markaa laga qaadanaya ta kale xadiis kale oo ayaa sheegaya fa ina jara alizaari min almakhiila marada in la jeedaa waxay ka mid tahay yani khuyalaaga bimacnaa waxaa loo jeedaa haalib bay u tahay ama madinay u taha laga tilmaamaya ruux waxaa dhici karta isagoo le khuyalaa ugama jeedo haddana xaqiiqadu inay tahay uga jeedo ila xaalkaa waa abubakar lama mid ahaa abubakar shahaadu haystay shahaado haddaad shahaado ti abubakar lamida ah aad haysato yani waxaweye siduu yani waxaweeye isagu samaynayo kala samayn ya yani ruux markaa shahaadadii aan haysan abubakar la siiyey maca daalik haddana waxa weeye isagu ogaan markaa marada uu hoos ugu dhigaya ilaa abubakar hoos bay uga dhacayse isagoo aan doonin isagu hoos inuu dhigo ayay hoos uga dhacayse markaasuu markaa waxa sare u qaaday ina axada shiqiyi izaari yastarkii ila an atacaahadahu ya markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaka lasta mima yafcaluhu khuyalaa yani hadduu xaalkaagu saa yahay khuyala u samayn mayse ya marka waxa weeye ruuxii biduuni qasdin uga dhacaayo ishkaal male markaysaa dhibi inayna ku sugnayn ka laga hadlaya waxay tahay waa mid u qasday baa laga hadlaya calaa kuli xaal masaladas waa niqaash badan tahay muxaqiqu wuxuu soo arooriyey hadal uu isyidhi waxa weeye waa waafaqaya oo uu cayni ka soo naqliyey sharxiisa abu daawuudka oo uu leeyahay haddii markaa khuyalaa aan looga jeedin bacdi baa waxay yidhahdeen lama karahaysanayo bacdina waa karaahiyaysteen mar walba laakiin hadalkaasi calaa kulli xaal ma caddaynaayo oo wuxuu yidhi in kaan liajli ikhtiyaari yukrahu aydan wain lam yakun likhtiyaar laa yukrahu qawl noocaasuu soo naqliyey wa karihahu lbacdu muطlaqan fi salaati waghayriha lilikhtiyaari waghayriha marka cibaaro calaa kulli xaal masaladii kala caddaynaysa maaha bacdu alxanafiyana waxay sheegeen in waxa weeye haddii waxa weeye looga jeedo khuyalaa inay markaa ka cabireen karaahada xanafiyada qaarkood ay yidhaahdeen waxa weeye xaaladda noocaasa waa karaahiyo haddii kalena waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa saasoo kale ay yidhahdeen marka khilaafku wuxuu ku sugan yahay marka aynay khuyala ahayn cibaaradiisan lafteeduna waxay sheegaysaa eh, haddii marka ay tahay eh, lilikhtiyaal yukrah de karaahada waxaa looga jeedaa karaahatu taxriim xanafiyadu qawaacid bay leeyihiin ku saabsan marka eh, imaamkoodu cabiro waa karaahiyo maxaa u asala way kala qaadaan marka waxa weye abu xaniife iyo saaxiibadii qaar waxay yidhaahdeen marka waxa weye karaaha ay itlaaqo waxaan filaya inay odhanayeen abu xaniifa hadduu itlaaqo nas waxay ku tahay taxriim labadiisa saaxiib miyay odhanayeen iyaga markaa inay haalib u tahay taxriimka daahir ku tahay calaa kulli xaal masalada siday ku saxan tahay waa in la yidhaahdo markay biduuni khiyaalaad tahay ama qeydkaasi aanu la socon buu makruuh hayr muxaram daa'ifa ay tidhi lakiin ta kale ma ogin hadday lilu khuyaalaa tahay cid yidhi waxa weye waa khayru muxaram lianna alkhuyalaa waa xaaraan wax laga soo reebay oo markaa sida goobtii dagaalka inuu markaa gaalada cabsi gelinayo ninku isku qaadqaado mooyaane yani waxay noqonaysaa wixii kale inay sideeda xaaraan u tahay khuyalaada wakadalika qowluhu sala allahu aleyh wasalam lacana allahu alwaasilata walmawsuula nusakha makhduudkaa qaar waxay qorayaan walmustawsila waana sida xadiiska waafaqsan oo xadiis ku soo arooray usuusha ilaahay ha nacdalaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alwaasilata ta timaha xidhiidhinaysa timo kaleoo ardafiishala ku sii dur saaraysa ama kusii kabaysa walmawsuula iyo ta loo xidhiidhinaayo yani ama walmustawsila ta dalbaysa in loo xidhiidhiyo eele timaha markaa timaha kale igu dul rakib labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdaray wa huwa min asaxi axaadiid waxaanu ka mid yahay axaadiista ugu sixada badan buu ka mid yahay muslim baana saxiixa ku soo wariyey wa fii wasli shacri khilaafun macruuf xidhiidhinta markaa timaha timo kale lagu kabaayo lagu sii xidhiidhinayo ama lasii dul saarayana khilaaf la yaqaan ayaa ku sugan wkadalika qowluhu in aladii yashrabu fii aaniyati alfidati inama yujarjiru fii batnihi naara jahannam saasoo kale waxaa ahaaday hadalka uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina aladii yashrabu fii aaniyati alfida kii wax ku cabbaayey weelka fidada ah oo macdinta fidada leeha ka samaysan wax ku cabbaayey inama yujarjiru fii batnihi wuxuu kaga qucqucsiinaya calooshiisa gudaheeda naara jahannama naarta jahannama yani sidaa uu biyaha ugu cabbaayo ee calooshiisa ugaga qucqucsiinaayo ayuu naarta jahannama u cabbi doonaa calooshiisa ugu markaa guri doona ugu cabbayn doona wa min alculamaai man lam yuxarim dalik xadiiskanna waa xadiis saxiixa ku sugan oo soo marnay culammadana waxaa ka mid ah man lam yuxarim dalik midaan arrinkaa xaaraantinimayn baa ka mid ah maana wuxuu tilmaamayaa umuurahaasoo dhan waa laysku khilaafay haddana waxa weeye maca daalik nusuus baa ku aroortay waciiddana waa ku jiraan nusuusta oo waciid bay sheegayaan ma waxaa la odhanayaa suwarka khilaafka looma deliishan karo miyaa la odhanaya ya nusuusta iyo nusuusta kale la midka ah yacni masaa'isha haddii layskuba khilaafay looma deliishan karo miya sax maaha alkhilaafu leysa bixujja khilaafku xuja maaha bal ilxadiisu xujatun cala aljamiic xadiiskaa dhammaantood xujo ku wada xadiiskaa dhammaantood xujo ku wada asaabicu ana almuujiba lilcumuumi qaa'imun walmucaarid almadkuura laa yasluxu an yakuuna mucaaridan arrinka toddobaad wuxuu yahay waa wejiga toddobaade ana almuujiba lilcumuumi waxaa keensanaya cumuumka qaa'imun waa joogaa oo waa ku sugan yahay meesha waalmucaarid almadkuuru ka caaridaya ee markaa la sheegayna laa yasluxu an yakuuna mucaaridan uma suubamo inuu mucaarid noqdo lianna ghaayatahu an yuqaala waayo kama dambaystiisu waxay ahaatay in la yidhaahdo xamluhu cala suwar alkhilaafi xamluhu calaa suwar alwifaaqi waalkhilaafi yastalzimu dukhuula bacdi man laa yastaxiqu allacna fiih waxaa ugu badane ku sugan waxay tahay in la yidhaahdo xamluhu in lagu xambaaro xadiiska lagu fasiro calaa suwari alwifaaqi waalkhilaaf suwarka laysku waafaqsan yahay ee suwarka laysku khilaafsan yahay dhammaantood lagu wada xambaaraa hee yastalzimu wuxuu laasimsanayaa keensanayaa dukhuula bacdi man laa yastaxiqu allacna fiih qaar aan lacnadda mutaysanaynin inay soo gudagalaan xadiiska ayay keensanayaan bacdi aan markaa lacnadda mutaysanina xadiiska cumuumkiisa soo gudagalaan ayaa ka laazimaysay laasimsanayaan waxa ugu badane kusugan waa intaas fa waxaa la odhanaya lagaga jawaabaya ida kaana atakhsiisu cala khilaafi alasli marba hadduu yahay khaas yeelista wax la khaas yeelayo daliilka wax laga reebayaa asalkii mid khilaafsan maadaamay ahaatay hee fa taksiiruhu in la sii farabadiyaana calaa khilaafi ilasli waxay ku sugan tahay asalka si khilaafsan bay ku sugantah asalkii si khilaafsan bay ku sugantaho asalkii way khilaafsan tahay fayustanaa min hada alcumuumi man kana macduuran bijahlin aw ijtihaadin aw taqliid waxaa laga soo reebaya cumuumkan man kana macduuran kii marka ahaaday mid loo cudurdaaro cudurdaar leh oo bijahlin oo garashawaa loogu cudurdaaray inaanu garanayn aw ijtihaadin ama ijtihaad uu ijtihaaday loogu cudurdaaray aw taqliidin ama taqliid saa'iqa ah oo bannaan oo cid qallitay loogu cudurdaaray maaha taqliid kasta in loo cudurdaaraye waa taqliid saa'iqa weeye daliil khilaafsan muu maqal umana caddaan ya ama waa maqle dee uma caddaan dabeedna markaa caalimuu ku kalsoon yuhu qallitay waa taqliid loogu cudura ayaa loo jeedaa marka ciddaas loo cudurdaaroo dhan noocii la doonaba ha loogu cudurdaaree cumuumka waa laga reebaya maca ana alxukma shaamilun ligayri lmacduuriina kamaa huwa shaamilun lisuwar lwifaaq iyadoo lala qabo inuu xukunku cammimaayo kuwaan loo cudurdaarin ya jahligii laftiisa waxaa dhici karta mar baa dhici karta inaan loo cudurdaarinoo dee mid loogu cudrayo jahliga aanu ahayn oo tafriid uu la yimi oo ka gaabiyo isagu cilmigii ya taqliidkii mar baa dhici karta inaan loogu cudrinoo dee xujadii ay ku ogantay una caddaatay dabeedna uu oo uu leeyahay marka anigu imaam hebel baan qallidanayaa xadiiskanna nama khuseeyo madhabka yaga ma aha hmm. waa arkaa inuu xadiis nebiyo saxiixa yahay inuu masalada ku tusinayana waan garanaya laakiin waxa weeye imaam hebel ba aniga marka imaamkayga ah waxaa lagaga jawaabayana isagaa i yaqaana dalladii xadiiskiiyo sixadiisii wax o dhan ba u caddaata taqliidkii isagoo ku sugan bu haddana macduur aanu ahayn hmm wa qowlu man qallada caaliman laqii allaha saaliman fakhayru mulaqi man qallada caaliman laqii allaha saaliman hadalka la yidhaahdaa itlaaqeeda mid ku sugan ma aha oo mutlaq ma aha ee mar baa dhici karta inaanu ku badbaadin taqliidkii maca ana alxukma iyadoo loo qabo xukunku shaamilun inuu cammimaayo ligayri almacduuriina kuwaan cudurdaarka lahayn kama huwa shaamilun lisuwar alwifaaq siduu u cammimaayo suwarka la isku waafaqsan suurooyinka markaa laisku waafaqsan yahay sida uu u camimaayo ayaa suurooyinka la laysku khilaafsan yahay laakiin aan cudri jirin likhayri macduurka markaa uu camimaya oo ay soo gudagelayaan aan labada midna laga reebin oo waciidka u bandhigay laakiin ciddii macduuri waa ka hadhan tahay ya fa ina hada takhsiisa aqalu takhsiiskan kan ah ee xadiiskii wax laga reebay laga khasisay aqalu waa ka yaryahay takhsiiska iyagu ay ka reebayaan oo iyagu markaa haalibkii suwarka way ka saarayaanba wax alla wixii laysku khilaafo dhan bay ka saarayaan bicudrin ha ku dhacdo ama bihayri cudrin ha ku dhacdo cidda khilaaftay bicudrin ha ku khilaafto ama bihayri cudrin ha ku khilaafto ya yani waxa weye jahli ha u khilaafto loogu cudraayo ama midaan loogu cudray taqliid ha ku khilaafto mid loogu cudraayo ama midaan loogu cudray ijtihaad ha ku khilaafto dhammaan waa ka saaranya iyagu fa ina hada takhsiisa takhsiiskan khaas yeelistani aqalu waa ka yar tahay takhsiiskooda fayakuunu awlaa wuxuu noqonayaa mid ka habboon buu noqonayaa ka dhow aqrab ila sawaab tanna macnaheedu cala kulli xaal waa cad yahay oo sheekhu wuxuu tilmaamayaa cumuumka arrinkii keensanayana waa joogaa mucaaridka ay sheegayaana leeyihin waa caariday oo laysku khilaafayna mucaarid u suubamaya in xadiiska dalaaladiisa loogu diido mucaarid muqaawima ma marka waa in xadiiska cumuumkiisa loogu camal falaa loo qaataa wax daliillabaa markaa laga reebiya dee mujtahidkii daliil buu leeyahay hadduu markaa ijtihaadka xaqiisii mariyo oo awooddii wada bixiyo haddaanu ijtihaadka xaqiisi marin dee macduur noqon maayo aynu soo sheegno taa waa ka soo hadalnay ya wamataa qasara mujtahidun asima wifaaqa waa ka ibnu subki odhanaya ramad isku waafaqsan inna soo naqlina hadda maaragta lakiin hadduu ijtihaadka xaqiisa mariyo uuna ehel u ahaa ijtihaadka uuna dadaalay masalada ka dadaalay awooddiisii ku wada bixiyey xaqii raadiyey dabeedna markaa waxa weeye si sawaabka ula muuqday de sidaa inuu raaco ayaa saaran ma khilaafi karo macduurna waa yahay asaaba am akhta majuur baa buu yahay ida xakama alxaakimu faijtaada uma asaaba falahu ajran wa ida xakama faijtaada fa akhtaa falahu ajrun waa saas weeye athaaminu jawaabta sideedaad anna idaa xamalna alafda calaa haada inagu haddaynu lafdiga ku xambaarno calaa haada kan ku xambaarno kaana qad tadamana dikra sababi lacni wuxuu yahay mid koobsaday sababtii markaa loo nacdalay wa yabqa almustathnaa wuxuu ku hadhayaa kii la soo reebayna waa hadhayaa qad takhallafa alxukmu canhu limaanic xaaluu xukunku ka dibdhacay oo maanic daraaddeed uga dibdhacay xukunkii waciidka ahaa waa ka dib dhacay maanic baanu uga baaqday walaa shakka shaki waxaanu ku sugnayn anna mawcada kii wax ballan qaaday aw awcada ama cid u goodiyey laysa calayhi inayna waajib ku ahaynoo saarnayn an yastasniya inuu ka reeba inayna saarrayn man takhallafa alwacdu aw alwaciidu fii xaqihi limucaarid ka wacdiga ama waciidku uga baaqday wax caariday daraaddeed uga baaqday inuu ka reebo istisnaha raaciyaa mar walba mid saaran maaha inuu ka reebaayo markaa ku daraa marka hadduu sheegayaba wacdigii ama waciidkii uu yidhahdo ilaa kada mid laazim ku amaha fa yakuunu alkalaamu jaariyan cala minhaaji asawaab wuxuu noqonayaa hadalku mid ku soconaaya dariiqii saxda ahaa mid ku soconaya oo waxa weeye cumuumkaa la itlaaqaya marka la itlaaqo wixii daliil loo helo in laga reebaayaa laga reebaya hadhow wixii kalena ay ku baaqi noqonayan ama ida jacalna alacna cala ficli mujmaci cala taxriimihi haddaynu ka yeelna miyaa lacnadda cala ficli mujmaci kii lagu ijmaacsanaa samaynta la samaynaayo in lagu nacdalayo cala taxriimihi xaaraannimadiisa la isku waafaqsanaa aw kaana ama uu yahay sababu lacni sababta nacdashuba huwa lictiqaadan mukhaalifa lilijmac ictiqaadka khilaafsan ijmaaca uu sidaa yahay yani saa ka yeello u ictiqaadino kaana sababu lacni hayra madkuurin fi lxadiid wuxuu noqonaya lacnadda sababteedu midaan xadiiska lagu sheegin maca ana dalika alcumuuma laa budda fiihi min atakhsiisi ayda maca ana dalika alcumuuma iyadoo lala qabo incaamnimadan kan ah laa budda fiihi min atakhsiisi ayda in wax laga khaas yeelo laga reebaa in wax laga reebo laga khaas yeelaa in lagama maarmaan ay tahay noqoshaynu ku noqonnay fa kaana laabudda min ataqsiisi marba hadduu ahaaday mid lagama maarmaan tahay in wax laga reebo laga khaas yeelo cala taqdiirayn labada qadaraad kii lagu socdaba in cumuumkan waxa weye sidiisa loo qaato walhesaabu lacni waa lagu sheegay iyo in cumuumka sidiisa aan loo qaadan ee waxa lagu ijmaacsan yahe keliya lagu xambaaro mar walba haddii wax laga reebaayo failtizaamuhu cala alawali awlaa in loo aqbalo oo loo ictiqaadiyo inuu markaas sidaa yahay wejiga hore ayaa habboonaansha badan limuwaafaqatihi wajha alkalaami wa khuluwihi can alidmaar waafiqidda uu waafaqayo yacni wejigii hadalka lagu yaqaanay ee daahirka ku ahaa iyo inuu qadaraad ka maran yahay daraaddeed in loogu xambaaro wejiga hore lagu xambaaro la yidhaahdo sababulacni waa la sheegay cumuum baana looga jeedaa ciddii maanic ku qumaa waa ka hadhaysaa daliil ciddii loo helaa laga reebayaa cidda kale suwarulifaaq iyo suwarulkhilaafba waa loo wada deliishanayaa dee taasaa waxay tahay yani tii wejiga hadalka waafaqsan taasaana marka waxa sax limuwaafaqati wajh alkalaam iyo wakhuluwihi inay ka marantahay daraaddii can idmaari qadaraad wax la qadaraya ka maranta khulaasada uu tilmaamayo jawaabtan sideeda waxay ku saabsan tahay xadiiskan caamkee soo arooray wasfiga uu sheegayaa wuxuu tilmaamayaa sababtii loo nacdalay inay taa tahay masalan nebigu calayhi asalaatu wasalaam marka waxa weeye nacdalay ka ribada cunaya lacana rasul lahi sala allahu alay slm aakila riba wa muukilahu waa caam sababta lacnaduna waxay tahay waa inuu ribo cunay ama ribo bixiyey taas sababu lacnina waa la sheegay ciddii lacnadu ku dhacaysayna waa la sheegay cumuumkiisana waa la sheegay waana jirtaa dadka qaarkood inay ka baaqanayaan oo qofkii ribadu inay xaaraan tahayba aan garanayn qariibu cahdin bilislaami ahaayo iminka soo islaamay weli aan ogaan ribadu inay xaaraan tahay lacnaddu ma ku rumoobayse maya aasi ma ku yahay oo ma ku dembaabay inuu markaa ribo bixiyey ama ribo ku macaamile maya waayo ma oga waa macduur jahli baa lagu cuduray waciidkii waa ka baxaya muciidkii waa ka baxaya marka waxaa loodhanayaa cumuumkii baa la qaadanayaa sababulacnina xadiiska waa lagu sheegay saasaa loo aqbalayaa wixii daliil ka reeba waa ka hadhan yihin wixii maanic ka baajiyey maanicaas uga baaqday wixii kale cumuumkaa loo wada deliishanaya cumuumkaa loo deliishanaya wakada ijtihaad haddii arrinku uga dhaco iyo ta'awul iyada lafteeda waa saasi si leeg khilaafkeeduna aynay u caddaan khilaafkeeduna aynay u caddaan laakiin haddii la yidhaahdo waxa markaa uu ku dhacayaa bes waa inta laysku waafaqsan yahay keliya ah. wax kale ma soo gelayaan ya ama la yidhaahdo lacnadda markaa waxay u dhacday waxay tahay waa ictiqaadka ijmaaca khilaafsan dee ictiqaadka ijmaaca khilaafsan inuu ictiqaadsan yahay waa ka duwan tahay ficilkii oo isagaan samaynin baa laga yaaba inuu ictiqaadsan yahay haddana ficilkii samayntaa la sheegay ya ficilkii samaynta ayaa la sheegay haddii la yidhaahdo inta lagu ijmaacsan yahay keliya lacnaddu ku dhici waxay noqonaysaa inta kale looma deliishan karo waayo xukunka taxriimka iyo waciidka xadiiska waa lagu wada sheega taxakum baana ku jira in ilahay qayb baa loo deliishanaya qaybna looma deliishan karo haddii la yidhahdo waciidka haddaan loo deliishan karinna looma deliishan karana waxa weeye markaa taxriimkana iyaduna waa abcad waa ka sii fogta saxdu waxay tahay waa in la yidhaahdo daliilka caamka cumuumkiisaa la deliishanaya la istisxaabaya ya yani waajibna waxaa caamka in cumuum loogu camal falo cumuum loo deliishado cumuum loogu ixtijaajo hadduu waciid sheegaayana waciidku dadka qaarkood baa ka baaqanaya dee kollayba haddii xataa aad ijmaac ku xambaarto suwarka lagu ijmaacsan yahay maadaama ay dhacayso in qaarkood laga reebaayo oo waciidka ay ka baxayaan yaa halkaad u carartay halkaad ka carartay waxaad uga carartay qaaraan markaa lacnad mutaysan baa lacnaddii u bandhigmaya halkaad u carartay lafteedana waa ku sugan tahay maxaad korarsatay marka haddii marka waxa halkaad u carartay halkaad ka carartay labadaba ay ku sugantaho ku soo aroorayso cidaan lacnad mutaysan lacnaddii ay u bandhigan tahay saw kama saxno inaad tidhahdo xadiiska cumuumkiisa u qaado xadiiska nebiga siduu yahay calayhi salaatu wasalaam ciddii aan mutaysan sharcan eh, lacnada oo cudurdaar uga baaqatay de way ka hadhan tahay ama ijtihaad ama taqliid ama jahli kay doonto markaa uga baaqatay wahaakada xadiiskana cumuumkiisii baan daliishanaya shaygana inuu maanic markaa waxaweye baajiyaa diidi mayso dee waxaweye inaanu sababtu caynkan ahayn masalan waxaa la ogsoon yahay asbaab ulirsi waa maxay annasab yani waxaweye qaraabadii waxaweyan waa yani waxaweye waxay ka mid tahay asbaablirsi walaagii zawjiyadii haddamata waxaa jira marka waxa iyadoo asbaabulirsi meesha ay taallaa haddana waxa weeye waqtiyada qaarkood maanic baajiya dhaxalkii sooma ikhtilaafu diin baaba ku sugan ya waladkii iyo waalidkii baa kala diin noqday ma isdhaxlayaan sabab irsi meesha kuma sugna miyaa la odhanaya sabab irsiga oo jooga ayaa maanic baajiyey zawjiyadiiaday sugan tahay baa maanic baajinaya haddama aragtaa oo ninkiiba wuxuu qabaa gabadh markaa kitaabiyad ah ayuu qabaa ikhtilaafu diin baa meesha taala sababul irsi waa joogaa laakiin sababtii hadda waxa baajiyey mawdican maanic baa baajiyey maanic ayaa baajiyey marka waa in la sababu lacni waxa weeye waa ficilkan ribo in la cunaa waa sabab lacnad keensata laakiin maanic baajiya waa jira maxlalaadu waa sabab lilacni waa sabab lacnad keensata lakiin maanic baajiya waa jira whaakada ataasicu ana almujiba lihada inama huwa nafyu tanaawul illacnati lilmacduur arrinka sagaalaad wuxuu yahay ana almuujiba lihaada ka waajibinaya marka waxaa kaas inamaa huwa yaani ka keensanaya ee sababaaya inay marka hore u diidaan nusuustan waciidka in loo deliishado suwarka laysku khilaafsan yahay maxaa sababayinaysaa yidhahdaan inamaa huwa nafyu tanaawuli lacnati lilmacduur waxay ahaatayoo qura lacnaddu inay gaadhayso inay diidayeen ruuxan macduurkee loo cudurdaar ee cudurdaarka leh waqad qadamnaa fiimaa madaa waqad qadamnaa fiimaa madaa waxaan soo hormarinay hadalkii hore ee markaa soo socday aynu soo marnay ana axaadiisa alwaciidi inama almaqsuudu biha bayaanu ana dalika alficla sababun litilka allacna waxaa looga jeedaa axaadiista waciidka inay tahay uun bayaanu caddaynta la caddaynaayo bayaanu ana dalika alficla caddaynta la caddaynaayo in ficilkan kan ahi sababun litilka lacnati inuu sababu yahay lacnaddan lacnaddan sababu yahay fayakuunu taqdiiru wuxuu noqonayaa qadaraaddu hada alficilu sababu lacni ficilkani lacnadduu sabab u yahay waa arrin keensado sababay lacnadda maxlalaadu lacnad bay keensanaysaa riba cunku lacnad buu keensanayaa riba bixintu lacnad buu keensanayaa ya saasaa macnuhu dhacaya walow qiila haada lam yalzam minhu taxaquq alxukmi fii xaqi kulli shaksin haddii la yidhaahdo haada arrinkan lam yalzam minhu kama dhalanaayo taxaquq alxukmi xukunku inuu ka xaqiiqoobaayo fii xaqi kulli shaksin shaksi kasta markaa nisbadiisa inuu ku xaqiiqoobaayo ka dhalan maayo haddii sidaa la yidhahdo laakiin yalzamu minhu qiyaamu sabab ha yeeshe waxa ka laazimaaya sababti meesha inay ku sugan tahay wa qiyaamu sababi idaa lam yatbachu alxukmu laa maxduura fiih sababtu marka inay meesha ku sugan tahayna idaa lam yatbachu alxukmu haddaan xukunku raacin laa maxduura fiihi wax dhibaatii kuma sugnaa wax dhibaatii kuma sugnaa waqad qararnaa fii ma mada waxaynu sugno taqriirinay hadalkii soo hormaray gudihiisa waxaynu ku taqriirino ku sugnay ana dama laa yalxaqu lmujtahid in dhaleecayntu mujtahidka aynay gaadhayn aynay saamaynan aynay haleelayn xataa inaa naquulu ilaanu odhanayno ina muxallila alxaraami acdamu isman min faacili ka xaaraanta xalaaleeya waa ka dembi weyn yahay ka xaaraanta sameeya asal ahaan saasayn markaan idhi waa fi lasli wa maca haada falmacduuru macduur haddana taalla jirkeeda ka loo cudurdaaray waa mid loo cudurdaaray oo iyadoo asal ahaan ka xaaraanta xalaaleeya uu ka dembi weyn yahay ka xaaraanta sameeya ee xaaraannimo ka ictiqaadsan ayaa haddana waxaynu ogsoonnahay mujtahidiinta qaarkood masaa'isha qaar inay shay xaaraan ah oo naska lagu xaaraantinimeeyey ta'awul ay ku xalaaleeyeen oo xalaalnimo ugu ictiqaadiyeen haddana maca daalik yacni waxa weeye dee macduuriin bay yihin oo waa loo cudurdaaraya falmacduuru macduuru fain qiila faman ilmucaaqab haddii la yidhahdo haddaa ka la ciqaabaya waa kii faina faacila hada alxaraami ima mujtahidun aw muqallidun lahu waayo ka xaaraanta samaynaya ama waa mid ijtihaaday oo intuu masalada ka ijtihaaday ay sida ula muuqato caalim ah aw muqallidun lahu ama waa mid markaa qallidanaya caalimka wa kilaahumaa khaarijun can ilcuquuba labada mid walbana cuquubada waa ka baxaya sax ma yacni cid kastooo xaaraan markaa khilaaftaa de ma aha marka waxa ijtihaad ama taqliid saa'iqa inay uga dhacayso saynu hore usoo caddaynay ya saynu hore usoo caddaynay ta kale in xukunka la itlaaqo in macduurini khilaafayso daraaddeed in macduurini khilaafayso xukunka ilaaqiisa diidi mayso dad macduuraa khilaafaya ilaaqii xukunka la ilaaqayo diidi mayse sida nasku u ilaaqaa loo ilaaqay qulna aljawaabu min wujuh qulna aljawaabu min wujuh waxaan odhanaynaa jawaabta arrinkaa laga jawaabayaa wejiyo kala duwan ayuu ka ahaaday dhowr weji buu sheegaya dabeedna axaduha ana almaqsuuda bayaanu ana hada alficla muqtadin lilcuquuba jawaabaha mid ka midi waxay tahay waxaa loo jeedaa waxa bayaanu ana hada alficla caddaynta la caddaynaayo in ficilkan kan ahi muqtadin keensanaayo lilcuquubati ciqaabta keensanaayo sawaaun wujida man yafcaluhu aw lam yuujad waxaa isku mid ah in la helay mid markaa waxa wya yani sameeyey ama inaan la helini farqi ma kala leh oo ma kala duwana ee waxa weeye waa yani mid keensanayo sababaaya ciqaabta ficilkaasaa sababaya faida furida anahu laa faacila ila waqad intafaa fiihi shartu alcuquuba haddii la fardiyo la qadaro laga soo qaado faida furida annahu laa faacila faacil markaa ficilkan sameeyey ma jiro ilaa waqad intafaa inuu ka maqnaaday mooyaane fiihi shartu alcuquubati shardigii lagu ciqaabi lahaa inuu ka maqnaaday mooyaane aw qad qaama bihi ama uu ku qumay maa yamnacuhaa wax diidaya mooyaane wax mancinayo diidaya inuu ku qumay mooyaane cid kaleba inaan samaynin haddii la qadaro waa baciide haddii la qadaro saa laga soo qaado fardan wa taqdiiran lam yaqdax haada fii kownihi muxarama diidi mayso taasi ahaanshihiisu ahaaday mid xaaraana in shaygaasi muxaram yaho la xaaraantinimeeye diidi mayso ee waxa loodhanaya waa xaaraan bal nuclimu waan ogeysiinaynaa dadka annahu muxaramun inuu xaaraan yahaan ogeysiinaynaa liyajtanibahu si uu uga dheeraado man yatabayanu lahu taxriim kuu u caddaado xaaraantinimayntu ay u caddaataa si uu uga fogaado daraaddeed baan u ogeysiinayna ugu sheegaynaa wa yakuunu min raxmat illaahi biman facalahu qiyaamu cudrin lahu waxaana raxmadda ilaahay ka mid ah biman facalahu cidda samaysay ee naxariista uu ilahay u naxariisanayana waxaa ka mid a ah qiyaamu cudrin lahu yani markaa cudurdaar inuu markaa u sugnaaday waxay ka mid tahay naxariista ilahay bay ka mid tahay naxariista ilaahay ayay ka mid tahay wa kama ana asakaa'ira muxarama taasi waxay ahaatay waa sida markaa dembiyada sakaa'irta ah ay u tahay xaaraan wa in kaanat taqacu mukafaratan biijtinaabi alkabaa'ir iyadoo lala qabo inay dhacayso markaa sakaa'irtu xaal lagu dhaafay oo lagu daadiyey dembigeedii lagu maydhay biijtinaabi alkabaa'ir kabaa'irta in laga dheeraaday daraaddeed yacni dembigeeda lagu dhaafay wa hada sha'nu jamiici almuxaramaati almukhtalafi fiiha saasoo kale waxaa noqonaya yani shaniga waxyaalaha xaaraantee la isku khilaafsan yaho dhan iyaguna waxay noqonayaan ruuxii loogu cudraayey saasoo kale uu noqonaya fa in tabayana annaha xaraamun hadduu caddaado inuu xaaraan yahay wa in kaana qad yucdaru haba ahaado mid loo cudraayo man yafcaluhaa kii sameeyey mujtahidankan xaaluu mujtahid yahay qad yucdaru man yafcaluhaa mid loo cudraayo uu ahaaday man yafcaluhaa ka samaynaya mujtahidankan maa kaanada khabarkeedii la hormariyey kaa sameeyey mujtahidankaana xaaluu ahaaday jumladaad xaalaynaysaa xaal qad kaana uu ahaaday mujtahidan mujtahid u ahaaday aw muqalidan ama muqalid u ahaaday faina dalika laa yamnacunaa an nactaqida taxriimaha kaasi inoo diidi maayo inaynu ictiqaadinno taxriimaha xaaraannimadeeda inaynu ictiqaadinno inoo diidi maayo xaaranimadeena inu ictiqaadin inoo diidi yani sheekhu wuxuu tilmaamaya ficilkan naska ay ku soo aroortay cidda samaysa ayaa la nacdalay waxaa laga qaadanayaa waa sabab lilcuquuba ama laynoo sheegay marka cidda samaysa dembiga caynkaasay leedahay ama waa naar buu gelayaa ama laa yukallimhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waa sababun lilcuquuba loo jeeda muqtadin waxay la macno tahay waa mid ciqaab keensanaysa ha la helo marka waxa mid sameeyey ama yaan la helin haddii laga soo qaado la yidhaahdo cid kasta oo samayso arrinkaa khilaaftay macduur baabay wada ahayd oo ama shardigii lagu ciqaabi lahaabaa dhiman ama maanic u diiday ciqaabta ayaa yaalla oo meesha jooga markaa lafteedu cumuumka la itlaaqa diidi mayso inuu xaaraan yahay waciidkaana uu leeyahay cidda markaa la timaada waa la itlaaqayaa sida nasku ilaaqay faa'iidada ku suganna waxaa ka mid a ah in la ictiqaadiyo inuu xaaraan yahay kadibna waxa weyaan ay laga dheeraado oo ciddii markaa waxa weeye samayn lahayd ay ka dheeraato ila macduurkii ruuxu hadduu cudurdaar leeyahy cudurdaarka yaan laga suulin maaha macnaheedu cudurdaarada waxaa ka mida ah jahli garashawaa hadduu qofkii aanu garanayn ka gaabin iyo tafriidna aanu la imanin oo ruuxa arrinkaasi ka qarsoomayo isagoo aan ka gaabin uu yahay uuna sameeyo macduur weeye waciidkuna ku rumoobi maayo caasimna maaha laakiin macnaheeduma waxay tahay cudurdaarka ha loo daayo yaan laga duulin ya cudurdaar buu haystaaye cudurdaarkiisa u daaya maya waa in loo caddeeyaa sharcigoo la yidhaahdaa ya adigu horta dembi kuma qabtid markaa intaa hore kaa dhacday laakiin arrinkaasi xaaraan weeye waciid baa ku sugan goodigaasaa ku soo arooray saasuu xaaraan u yahay ya xadiiskaasaa loo hayaa in loo sheego waxay tahay saxdu siday tahay haddamaaragta marka raxmaddii ilaahayna waxaa ka mid a in ciddii samaysay cudurdaar markaa u qumayo meesha cudurdaar u haysto waa naxariis ilaahay waa fadligiisi iyo raxmaddiisi weeye laakiin macnaheedu ma aha cudurdaarkaa ka zuulin lamana odhanaayo shaygu siduu xaaraan u yahay haddaan markaa cidba lagu ciqaabin dhammaan cidduu ka dhacay wada macduur hadday ahayd oo cidba aan lagu ciqaabin siduu xaaraan u yahay waxaa dhici kartaa shayga xaaraanta inaan cid lagu ciqaabin oo sakhaa'irtaba lama dhaafo dembiyada waaweyn laga dheeraado laguma dhaafo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddana iyadoo markaa dembiyada waaweyn laga dheeraado iyo xasanaad in lala yimaado mid walba lagu dhaafayo ay haddana maca daalika ay xaaraan tahay cuquubana ay sababaysaa haddii marka waxa weeyaan markaa laga toobad waayo dee sakhaa'irta lafteedu waa biiri karaan ya laa taxqirina sahiirata min aljibaali min alxasa waayah wuxuu sheikhu yidhi athaani ana bayaana alxukmi sababun lizawaali shubhati almaanicati min luxuuqi alciqaab arrinka labaad wuxuu yahay ana bayaana alxukmi xukunka caddaynta la caddaynayaa sababun lizawaali shubhati almaanica sababun sabab weeye wuxuu sabab u yahay lizawaali shubhati almaanica shubhada diidaysa min luxuuqi alciqaabi ciqaab inay haleesho diidaysaa inay meesha ka baxdo ayaa xukunka caddayntiisu sabab yahay xukunka haddii la caddeeyo shubhadii ka baajinaysay ciqaabi inay haleesho ayay sababaysaa inay markaas husho meesha ka baxdo fa ina alcudra alxaasila bilictiqaadi laysa almaqsuudu baqaa'ahu waayo cudurdaarka alxaasila ku xasila ee ku dhacay bilictiqaadi ictiqaadka la caqiideeyey ku dhacay shaygan xaaraantii inuu xalaal yahay la ictiqaaday cudurdaarka sidaa ku xasilay laysa almaqsuudu baqaa'ahu ma ahayn marka waxa la rabay inuu markaa baaqi noqdo meesha ku sugnaado wow buu saaray laakiin sida saxani waxay tahay waa inuu maxay dhigo cala asatri sadarka waa inu dhigo lakiin wuxuu ka eegay maadaamu isiye almaqsuud oo waxay u baahan tahay naa'ib faacil wuxuu mooday ma naa'ib faacilki inuu yahay naa'ib faacilkina maaha waa laysada khabarkeedii laysa almaqsuudu waxa la rabay ma aha baqaa'ahu inuu baaqi noqdo lama rabo bal ilmatluubu waxaa la rabaa zawaaluhu bixasabi alimkaan waa inuu markaa zuulo qadarka suuragalka inta suuragalka waa inuu zuulaa walowlaa haada haddaan arrinkaasi jiri lahayn lamaa wajaba bayaanu lcilm ma waajibeen cilmiga in la caddeeyaa lam maaha odhanin waa maa naafiye ah oo laam la geshay maa naafiye ah oo laam la gashay hmm. ah wey lamaa wajaba ma waajibeen bayaanulcilmi cilmiga in la caddeeyaa ma waajibeen oo dadka cudurdaar bay haysteen cudurdaarkooda u daayaa la odhan lahaa lamana odhan walakaana tarku nnaasi calaa jahlihim khayran lahum wuxuuna noqon lahaa deynta dadka loo daayo calaa jahrim garasho waagooda loo daayo ayaa wuxuu noqon lahaa khayran lahum mid uga wanaagsan in wax la baro ya wala kaana tarku bayaani dalaa'il almasaa'il almushtabiha wuxuu noqon lahaa masaa'isha isu eg eg daliiladooda in la caddeeyo in la iska daayo khayran min bayaaniha mid ka wanaagsan in la caddeeyo mid ka wanaagsan bay noqon lahay waxay noqon lahay dadka sidooda u daaya jahligaa ku dhaafa cudurdaar bay haystaan ha ka duulinina ya dee saxduna saa ciddii markaa aan garanay in loo sheego oo loo caddeeyo waa sax wey shayguna waxa weeye markaa haba ahaado mid qofka cudurdaar uga dhacaye shareecadii munkar buu ku yahay man ra'aa minkum munkaran fal biyadihi buu soo gelaya waxaa kala duwan munkar iyo macsiya baa farqi udhexeeya macsi kastaa munkar waa tahay laakiin munkar kastaa macsi nisbada qofka uma aha yani miduu ku dambaabaya maaha haddamata imanka waxa weeye dee dadka qaarkoodoo aan dambaabaynba haddana waxyaalaha munkarkaa loo diidayaa asibyaan waa marfuucu lqalam haddana qaarkood qaar kale inay dulmiyaan oo dilaan oo garaacaan waxooda ka qaadaan iyagoo sibyaano marfuuculqalama waa laga mancinaya waa loo diidaya waxyaalaha marka waxa dembiga inay ku hadlaan ama sameeyaan waa loo diidaya wuxuu nabigu yihi kakin kakin yani waxa weyaan xabadda timirta markuu qaaday sadaqadda ka qaatay inankii inantiisu dhashay xasan yani waxa nabiga u diiday calayhi salaatu wasalaam waxay soo gelaysaa man ra'a minkum munkaran falyughayiru biyadihi fain lam yastadix fa bilisaani ruuxa ee marka waxa weeye markaa cid dulminaya ama ku xadgudbaya de waa laga celinayaa waa laga qabanayaa waa loo diidayaa dee mana dembaabayo ya ruuxu markaanu wax garanayno wixii qaldayo ma layska daynayaa imanka salaaddii waxa weye maba garanayo waa qaldaya arkaanteedii waxan macduur buu dee ahaa ya haddana maxaa lagu odhanayaa sidaa ma aha irjic fasalli fa innaka lam tusalli ya yaanu aasim noqon markii aanu tafriid isagu la iman laakiin waxa weeye waa laga nahiyayaa xaqana waa loo caddaynaya sawaabka ahaaliu ana bayaan alxukmi walwaciidi sababun lihabaati lmujtanibi cala ijtinaabi qodobka saddexaad wuxuu yahay xukunka iyo waciidka caddaynta la caddaynaayo waxay sabab u tahay ka markaa xaaraanta ka dheeraaday inuu ku sugnaado xaaraan ka dheeraanshihiis horuu uga dheeraaday soomaa maha dheeraanshuhu xaaraanta ka dheeranaya inuu ku sii sugnaaday u sababaysaa walowlaa dalika lantashara alcamalu biha haddaan taasi jiri lahaynna oo bayaankaa la cadaynayo xukunka iyo waciidkaba la caddaynaya haddaynay jiri lahayn lantashara alcamalu biha waxaa faafi lahayd camalfalka markaa lagu camalfalayo waxyaalaha muxaramaadkao layska samaynayo ayaa faafi lahayd alraabicu ana hada alcudra laa yakunu cudran ila maca alcajzi can isaalati arrinka afraad wuxuu yahay cudurdaarkani cudurdaar ma noqonayo mooyaane marka la awoodi waayo in layska yska suuliyo markaasuu cudurdaar noqonaya wa ilaa haddii sidaa aynay ahayn oo la awoodi karayo in layska suuliyo famataa amkana alinsaana macrifatu alxaqi faqasara fiiha lam yakun macduuran markay ruuxa u suuragal tahay inuu xaqa aqoonsado garto oo faqasara fiiha xaqii uu ka gaabiyey lam yakun macduuran macduur noqon maayo waa mufarid tafriid buu la yimid ya hadduu tafriid la yimaadana waxay noqonaysa waa ku dembaabaya alkhamisu anahu qad yakunu fi nnaasi man yafcaluhu hayra mujtahidin ijtihaadan yubixu walaa muqallidin taqliidan yubixu arrinka shanaad waxay tahay annahu qad yakuunu wuxuu noqon karaa fi nnaasi miduu dadka ku sugan yahay man yafcaluhu mid samaynaya hayra mujtahidin xaal mujtahid ahayn ijtihaadan yubixu ijtihaad bannaynaya aanu mujtahid ahayn walaa muqallidin muqallidna aanu ahayn taqliidan yubixu taqliid bannaynaayana mid qallitay aanu ahayn walaa muqallidan buu qoray laakiin de waxay marka ku cadfan tahay mujtahid bay ku cadfan tahay walaa hayra muqallidin bay macnuhu dhacay hmm. marka waxa midaan mujtahidna ahayn muqallidna aan ahayn taqliid u bannaynaayo iyo ijtihaad u banaynaya toonna yadaan u jirin mid u samaynaya ka mid ah oo shaygai xaaraantaa la imanaya laa ijtihaad saa'iq aanu ku samayn walaa taqliid marka waxa mubaaxa ayaanu ku samayn ma u aha mid kastooo sameeyaa inuu wada cudurdaar leeyahay ma fahada darbu qad qaama fiihi sabab alwaciidi min hayri hada almaanic alkhaas noocan addarbi waa noocan qad qaama fiihi sabab alwaciid waxaa ku qumay sababtii waciidka iyo goodiga ayaa ku qumay min hayri hada almaanic alkhaas maanican khaaska ah ee gaarka ah la'aantii ayuu ku qumay sababtii marka waxaan yani waciidku fayatacaradu lilwaciidi wuxuu u bandhigmayaa waciidkiiyo goodigii wayalxaquhu waciidkuna waa haleelaya ila an yaquuma fiihi maanicun aakharu min tawbatin aw xasanaatin maaxiyatin aw hayri dalik inuu maanic kale ku qumo ka baajiyo mooyaane maanica kaloo ahaaday waciidka ka baajinaya oo towbad ahaaday ama xasanaad dembiyada masaxo ahaatay aw hayri dalik ama ashyaa kaleba ahaaday maanicun aakhar baa waxaa lagu bayaamiyey tawbatin iyo xasanaatin maaxiya iyo hayri dalik uma hada mudaribun intaa dabadeed kan waa iskhilaafaya iska hor imanaya ya oo mid xadaysmaya ma aha oo marka la odhanaayo ilaaba ilaa wuxuu yahay un markaa mid maanicuun ku sugay xaaladdii baa iskhilaafaysa oo qad yaxsabu waxaa dhici karta inuu u maleeyo yaxsibu ama yaxsabu alinsaanu ruuxu u maleeyo ana ijtihaadahu in ijtihaadkiisu aw taqliidahu ama taqliidkiisu uu cid ku qallidanayo oo ku dayanaya mubiixun lahu an yafcala inuu u bannaynayo u maleeyo inuu sameeyo wayakuunu musiiban waxaanu noqonayaa mid marka asiibay fii daalika taas oo sawaabkiiyo saxdii asiibay taaratan mar wa mukhti'an ukhraa marna wuxuu noqonayaa mid marka gefay ayuu noqonayaa oo iyadoo marka waxa weeye aynay mubaax u ahayn aynay u bannaynayn taqliidka ama ijtihaadkaasi ayaa dhici karta intuu moodo inay u bannaynayso xaqiiqaduna ay tahay inayna u bannaynayn laakiin mataa taxara alxaqa walam yasidahu canhu itibaacu alhawa ha yeeshee markuu xaqa ku dadaalo xaqa u qasto walam yasidahu canhu aanu xaqana ka awdin oo u diidin itibaacu alhawa hawe raacitaanka uu raacaya ayna u diidin iyo naftu waxay jeceshahay falaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilahay nafna ku kalifi maayo waxay kari karta mooyaane wax kale dadka qaarkood waxaa dhici karta inay shay sameeyaan oo ama taqliid ama ijtihaad ay isleeyihin waa ku samaynaysaan xaqiiqaduna ay tahay ijtihaad u bannaynaayo ama taqliid u bannaynaayo inaanu ku samaynayn marka sababulwaciid waa ku qumay waa dhici kartaa waciidku inuu ka baaqdo maanic kalu uga baaqan karaa maanica kaloo ah ama inuu ka toobad keenay ama inuu xasanaad maaxiya leeyahay ama cidi inuu shafeeco qaaday ama markaa waxa masaa'ib mukafira inuu yeeshay iyo wax la mida ya mana aha markaysaga mid kastaoo taqliid markaa la yimi ama ijtihaad la yimi oo isu qaba inuu marka waxa weeye taqliidka ama ijtihaadkaasi u bannaynayaana inuu u wada bannaynayaan ma aha way iskhilkhilaafaysaa idiraab baa ku sugan wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta intuu moodo inay u bannaynayso ijtihaadkaas ama taqliidka u la yimi inay tahay inay u banaynayso waqtiyada qaarna ay dhici karto inayna u bannaynayn oo xaqiiqadu ay tahay inayna u bannaynayn marka axwaashi baa kala duwanaanaysa min xaalin ilaa xaal ya marka calaa kulli xaal shan weji ayuu halkaa kaga jawaabay oo u dhex geliyey jawaabtii sagaalaad ayuu arrinu ka farciyey faman ilmucaaqab ayuu wuxuu kaga jawaabay ila cidda khilaaftay ama waa mujtahid ama waa muqallide ayuu shan weji kaga jawaabay caqaduna waxay tahay cidda khilaafaysaa mujtahid iyo muqallid keliya ma aha cid kale ayaa markaa dhici karta inay khilaafto ijtihaad iyo taqliid kastaana ma bannaynayaan wax ijtihaadada qaarkood iyo taqliidada qaarkood aan wax bannaynayn baa jira oo qofkii ku dambaabaay oo qofku ku dambaabay ta kaleba hadday tahay cidda khilaaftay mujtahidka iyo muqallidkaoo qura ma aha xukunka inaan la caddaynayn hadday cudurdaar leeyihiin cudurdaarkii dee waxa weeye inaan laga duulinayn maaha cudurdaarkii in la sheego xaqa la caddeeyo oo marka waxaweye xaqii u faafo cilmiga la barto ya ayaa saxdii noqonaysa waa waadix alcaashiru jawaabta tobnaad ilaa laba iyo toban jawaabood ayuu markaa sheegaya yani waa ku dheeraaday mawduucan waa sheikhu aad iyo aad ayuu mawduucan ugu dheeraaday waxaanu gaadhsiinayaa jawaabaha ilaa laba iyo toban jawaabood buu gaadhsiinaya waxaynu joognaa jawaabtii tobnaad baynu joognaa annahu in kaana ibqaa'u hadihi alxadiis calaa muqtadayaatiha mustalziman lidukhuuli bacdi almujtahidiina taxta alwaciid sheekhu waxau uhi raximah ullah hadduu ahaaday axaadiistan in lagu baaqiyeelo loo daayiyo calaa muqtadayaatiha waxay keensanayso macnaha ay keensanayso iyo dalaalada ay keensanayso in loo daayiyo waan laga leexin oo laga awilin hadduu ahaaday mustalziman mid laasimsanayay ka dhalanayso lidukhuuli bacdi almujtahidiina taxta alwaciid mujtahidiinta qaarkood inay gudagalaan waciidka hoostiisa fakadalika ikhraajuha can muqtadayaatiha mustalzimun lidukhuuli bacdi almujtahidiina taxta alwaciid saasoo kale in laga bixiyaa macaanida ay keensanayso nusuusta iyo adiladaasii in laga saaraa oo laga awilaayo macna dayiqoo kale loo awiloo loo leexiyaa laftiisu mustalzimun wuxuu laasimsanayaa lidukhuuli bacdi almujtahidiina taxta alwaciid mujtahidiinta qaarkood inay soo guda galaan waciidka hoostiisa ayuu laasimsanayaa ka dhamay kan laftiisa waa laasimsanaya waa ka dhamaysa wa kaana laaziman cala taqdiirayni marba hadduu ahaaday laaziman mid markaa laazima uu ahaaday kollayba mujtahidiinta qaarkood waciidka inay soo gudagalaan hadday shay laasimoo lagama maarmaan ahaatay cala taqdiirayni labada qadaradood kii lagu socdaba haddii la yahay dalaaladeeda caamkaa loo daynayaa oo lagu socodsiinaya lagu baaqi yeelaya haddii la yahay waa laga leexinayaa oo waxaa loo leexinayaa suuro adyaq ah si waciiddada looga baajiyo inay gudagalaan mujtahidiinta qaarkood markan lafteeda waa soo gudagelayaanoo labadana markanna waa ka laazimaysa inay soo gudagalaan marka labada taqdiirba hadday ka laazimayso inay soo gudagalaan bacdulmujtahidiin ama qaaran mutaysan marka waciidka inay soo gudagalaan waciidkii baqiya alxadiisu saaliman wuxuu markaa ku baaqi noqonayaa xadiisku saaliman mid ka nabadgalay galay can ilmucaaridi mucaarid ka nabad fa yajibu alcamalu bihi waxaa markaa waajibaysa in lagu camal falaa waajibaysa yani wuxuu tilmaamayaa arrinka ku saabsan axaadiistan in laga leexiyo macaanida caamkay keensanayso ay ku tusinayso waxaa ku xambaaray inay isleeyihiin mujtahidiinta qaarkood ka badbaadiya cumuumka inay sidaa isleeyihiin ayaa markaa keensanaysa dee sida islahaayeen uma suuro gelinoo markan lafteeda waxaa dhacaysa mujtahidiintii qaarkood inay u bandhigan yihiin waciidkii inay soo gudagalaan marka haddii iyo haddiiba haddii dalaalada xadiiska loo daayiyo oo cumuumkii uu ku tusinaayey sideeda loogu daayo iyo haddii laga leexiyo macno dayiq ah oo kooban loo awilo mar layba hadday gudagelayaan mujtahidiintu idan xadiiska sidiisa u daa ya oo daahirkiisa ha ka leexinin wa ida kaana laazim cala taqdiirayn baqiya alxadiiu saalima can ilmucaarid yani sidiisa u daa xadiiskana mucaaridu waa ka maran yahay ya waxaa waajiba in lagu camalfalo oo cumuumkiisa loogu camalfalo iyo asalkii uu ku tusinaayey yani loogu camalfalo waayo faa'iide ka soo kordhay ma jirto daahirkiisaan ka leexinaya waa awilayaa markan lafteeda ka badbaadin kari weyde eh, mujtahidiinta qaarkood inay soo gudagalaan cumuumkii oo waciidkii u bandhigmaan ama qaar macduuriin ay soo gudagalaan ka badbaadin kari weyde dee marba haddaad ka badbaadin kari weyde maxaad kororsateen bayaanu dalika ana kaiira min ala'immati saraxuu biana faacila suurati almukhtalafi fiiha malcuun taa caddaynteedu waxay tahay in badanoo a'immada ka mid a ama saxaaba leh ama taabiciin leh ama atbaacu taabiciin leh saraxuu waxay tasriixiyeenoo caddeeyeen bianna faacila suurati almukhtalafi fiiha suurada laysku khilaafay ka sameeyey malcuunun mid la nacdalay yahay asxaabtii qaarkood baaba caddaynaysa saas minhum cabdulaahi bni cumar radia alaahu canhuma cabdulahi bni cumar baa ka mid a ah. fa innahu su'ila canman tazawajaha liyuxillaha waxaa la su'aalay kii gabadh guursaday oo u guursaday inuu nin u maxlalo oo u xalaaleeyo hariib waxa aynay qaarkood yidhahdeen haddaan shardiga lagu darin oo caqdiga markii la sheegayo shardi aan laga dhigin ee maqsuudun ay ahayd waaba samafalay ninkaas wuxuuse hebel u xalaale waa muxsin wuu samafala maxaa ka dhalanaysa dee inuu yidhahdo markaysa ajar buu ku helaya bacdi fuqahada ka mida saas yadaa yidhi ibnu xasmi ka eg qolihii sheegay inuu ka mid ahaa baan umalanaya fa inahu su'ila can man tazawajaha liuxillaha waxaa la su'aalay cidda gabadh guursatay oo u guursatay liyuxillahaa si uu markaa zawjkeedii hore ugu xalaaleeyuu u guursaday dan kale kama lehe maqsuudkiisu waa sidaas walam taclam bidalika almar'atu walaa zawjuha gabadhuna ma ogaa ninkani markaa wuxuu u guursanayaa inay tahay inuu ninkaa u xalaaleeyo kama warqabto walaa zawjuha ninkeedii horana kama warqabo isaga xaggiisa ka tasarufay s war kala maarmaane umaraad qumiyo yani u xalaale daedna gabadhii markaa waa meheriyey waa guursaday laba saddex habeen buu la joogay dadna u fura ninkii kale wuxuu ku war helay gabadhii hebel baa intuu guursaday furay markaas alxamdulila wadda furantay <laughs> walam taclam bidalika almar'atu walaa zawjuha faqaala cabdullahi ibnu cumar wuxu hada sifaax walaysa binikaax kani zina weeye ee guur ma lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahu ilaahay ha nacdalo ka wax maxlalay iyo ka loo maxlalay mid walba wa hada maxfuudun canhu min hayri wajhin kaasna waa laga xafiday oo waa ka sugan tahay cabdulahi bni cumar sanad keliya inaan ahayne sanado badanay ka sugan tahay wa can hayrihi isagoo keliya maahe cid kaloo saxaabada ka midna waa ka sugan tahay sida cumar iyo cumaan iyo bacdu taabiciinba ayrka waxaa ka mida minhum alimaam axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal baa ka mida fainahu ida araada alixlaala fahuwa muxallil hadday maqsuud tahay xalaalayntu oo niyadiisu sidaa tahay muxallil weeyi wa malcuun waana malcuun wa manquulu can jamaacaati min alaa'imma kaana waxaa laga soo raray xukunka in badan oo markaa culammada ama a'immada ka mida fii suwarin kaiira waxaa laga soo raray suurooyin badan oo min suwar khilaaf ka mida suwarka laisku khilaafsan yahay fi alkhamri waalriba wahayrihima ama khamri ku saabsan ama riba ku saabsan ama wax kale ku saabsan yani khamriga waxa la khilaafsan yahay dii cinab aanu ka samaysnayn uuna muskir yahay khamri ma yahay haatay bacd fuqaha leeyihiin sida waxa weeye xanafiyado kale khamri waxaa la yidhaha marka cinab laga sameeyo waxna sakraaminaya lakiin haddaanu cinab ka samaysnayna wax kale ka samaysan yahy maaddo kale oo wax sakraaminayo maaha khamri laakiin qadarka wax sakhraaminaya in laga cabbaa ma bannaano xaaraan weeye laakiin in ka yar in laga cabbaa markaanu ahayn cinab ka samaysnayn in ka yar intii wax sakhraaminaysay in ka yar in laga cabbaa waa bannaanto waa mubaax laakiin hadduu cinab ka samaysayo waxna sakhraaminaayo intiisa yar iyo intiisa badanba waa xaaraan laakiin kan annabiid ulmuskir intiisa yari aan waxba sakhraaminayn xaaraan maaha bay yidhahen waaba xalaal waa bannaanta ya marka dee taasoo kale culamada qaarkood waxa weeye waxay u qabaan dee marka lacnaddii inuu ku jiro ina ka saaray marka suwarkii khilaafka marka waxa culamada qaarkood ay lacnada tasriixinaya oo saxaabo leeyihiin oo taabiciin leeyihin cidda tasriixinaysa oo atbaacu taabiciin leeyihin oo aimmadii dambe qaarkood leeyihin wa manquulu can jamaacati min ala'immati fi suwarin kasiirati min suwar khilaaf fi alkhamri wariba wahayrihima fain kaanat allacnatu sharciyatu wahayruha min alwaciidi marba hadday ahaatay lacnada sharciga ahi iyo wahayruha waxaan lacnada sharciga ahayn oo min alwaciidi goodi ah ciqaab in loogu goodiyey ah alladii kaasoo jaaa yimi lam yatanaawal midaan gaadhin hadduu yahay aan camimayn ilaa maxalla alwifaaq qadarka laysku waafaqsan yahay ee meesha laysku waafaqsan yahay mooyaane meel kaleba midaan camimayn hadduu yahay fayakuunu haulaai qad lacanuu man laa yajuusu lacnu waxay noqonayaan culammadaasi iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo a'immadaasi inay nacdaleen cidaan aan lacnadeedu bannaanayn halkaana waciid kala ka imanaya fayastaxiquuna alwaciid aladii jaaa fii hayri xadiis markaana waxay mutaysanayaan waciidkii ku soo arooray axaadiis mutacadidoo badan aan hal xadiis keliya ahayn mislu qowlihi sala allahu aleyh wasalam sida hadalka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacnu lmuslimi ka qatlih qofka muslimkaa lacnadda la nacdalaa waxay ka dhigantahay dil la dilay qorgooyo kale ka dhigantay qorgooyo in la dilo kale ka dhigantay xadiiskana bukhaariiyo muslim baa soo wariyey wa qowlihi iyo sida hadalka uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu ibnu mascuudin radia allahu canhu sibaabu lmuslimi fusuuqun qofka muslimkaa ah cayda la fusuuqun waa faasiqnimo ya waa lfisqi wa qitaaluhu kufrun dagaalka lala dagaalamaana waa kufri waa nooc kufri ah kufrun duuna kufrin dembi kabaa'irah muttafaqun calayh wa can abidardaai radia allahu canhu annahu samica rasuul lahi sala allah alay slam yaquul ina aacaanina waalacaaniina laa yakuunuuna yowma alqiyaamati shufacaa walaa shuhadaa ina aacaanina kuwa markaa acniga badan oo wax durista badan ama dhaleecaynta badan iyo wallacaanina kuwa lacnada badan laa yakuunuuna yowma alqiyaamati ma noqdaan maalinta qiyaame shufacaa'a qaar shafeeco qaada ma noqdaan walaa shuhadaaa qaar shuhadaana ma noqdaan oo fadligii shahiidka yeesha fadligii shuhadada xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasula llahi sala allahu alay wasalam qaal laa yenbagii lisidiiqin an yakuuna lacaana waxaa ka mid a ah xadiiska uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam uma habboono uma suuragal aha lisidiiqin mid run sheegid badan an yakuuna lacaana inuu noqdo mid lacnad badan inuu noqdaa uma habboona ama nisbe laga dhigo ay daa lacna mid lacnad u saaxiibo wax nacdala daa lacnin mid wax nacdala marka wax noqdo rawaahuma muslim labada xadiisba waxaa soo wariyey muslim wacan cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aley wasalam leysa almu'minu biacaani walaa bilacaan muuminku ma aha mid durus iyo dhaleecayn badan walaa bilacaan iyo mid lacnad badan wala alfaaxishi mid waxa weeye markaa fuxshiga iyo xumaanta marka waxa la yimaada ama walalbadii mid afxunna ma aha ya oo dee cay iyo marka waxaa dhaleecayn afkiisa saa uga dareerayso afkiisun saa uga daadanayso badaa'adu afxumada rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi soo wariye qala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasanah ayuu yidhi wa fii aharin aakhara ahar kale waxaa ku sugnaa maa min rajulin yalcanu shayan laysa lahu biahlin ila xaarat illacnatu calayh nin ma jiro yalcanu shayan shay nacdala shaygaasoo laysa lahu biahlin lacnada aan ehel u ahayn oo mutaysan ila xaarat ilacnatu calayhi inay lacnaddu isaga kusoo noqoto mooyaane isaguna waa xadiis marfuuca nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey bukhari baa adab mufrad ku wariyey min xadiis abi dar sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa laga yaabaa sheikhu markaa xifdigiisu ka qori jiray kutubtiisa marka waxa weeye wuxuu ka shakiyey xadiis marfuucnimada inuu markaa sugan yahay oo kale ayuu ka shakiyey ama masdarkiisi garan waayey markaa isagoo xifdigiisa ka qoraaya dabeedna markaas huwa fii aharin aakhara uu yidhi fa haada kani alwaciidu waa goodigii alladii kaasoo qad jaaa fi lacni lacnadda ku yimid waciidkii lacnadda ku soo arooray in wax la nacdalo aan mutaysanin waciidkii ku yimi weeye xataa qiila ilaa la yidhi ina man lacana man laysa biahlin kaana huwa almalcuun ilaa laga yidhi maadaama sixadu aynay u caddayn nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu odhanayo ilaa uu nebigu ka yidhi ee wuxuu yidhi xataa qiila ilaa la yidhi inna man lacna kii nacdalaa man laysa biahlin midaan lacnadda mutaysan nacdalaa kaana huwa almalcuuna isaga ayaa wuxuu noqonayaa kii la nacdalay isagaa nacdalsan nacdashu ku dhacday yacani nacdasha isagaa mutaystay elaasaa la yidhi wa inna haada alacna fusuuqun lacnadanna waa faasiqnimo ila sibaabu lmuslimu fusuuqun waxayna ka mid tahay cayaha waaweyn iyo dhaleecaynta waaweyn bay ka mid tahay wa annahu mukhrijun can isidiiqiyati waashafaacati waashahaada iyo inuu ka bixinaayo lacnadda ciddaan la mutaysan inuu nacdalaa sidiiqnimada waa ka saaraysaa sidiiq ma noqonayo shafaacadana waa ka saaraysaa shufaaca ma noqonayo shafiic ma noqonayo shahaadadana waa ka saaraysaayo shahiid ma noqonayo ya intaasoo dhanba ilaa marka la yidhi marka wa ina hada lacna fusuuqun wa inahu mukhrijun marka wa inahu haddii halkan lagu xidho waxay noqonaysaa in la hoos dhigo hamsada oo hamsadii bacd alqowl dhacday bay kusii cadfantahay wa inahu mukhrijun lacnadaasi waxay ka bixinaysaa can isidiiqiyati washafaacati washahaada ya haddii la bilowdo qowlkayna hoos dhicin waxay noqonaysaa jumlo cusub wa inahu ay wa ina allacna mukhrijun can isidiiqiyati laakiin cadafkaa fiican in lagu cadfo ilaa taa la yidhiyo taa la yidhiyo taa la yidhiyo taa la yidhiyo ya marka wuxuu ihi waciidkani intanoo dhan waxa waa arrin muctarid ah intii axaadiista ku soo aroortay ayuu markaysa markaa sheegay marka waciidkani waa kii uu ku yimi lacnadu ama khabarka xagga dambe laga dhigo fa hada alwaciidu waciidkan alladii kaasoo qad jaaa fi lacni lacnadda ku yimi hee yatanaawalu man lacana man laysa biahlin wuxuu gaadhayaa oo cammimayaa man lacana kii nacdalay man laysa biahlin midaan lacnadda mutaysan kii nacdalay ayuu gaadhaya intan dhexe waxay noqonaysaa jumal muctariday noqonaysa faida lam yakun faacilu mukhtalafi fiihi marba haddaanu ahayn arrinka laysku khilaafay ka sameeyey haddaanu ahayn daakhilan fi nasi naska mid gudagelaya haddaanu ahayn lam yakun ahlan ehel u noqon maayo ficilkan xaaraannimadiisa laysku khilaafay cidda samaysay haddii aanu markaa waxa weeye naska aanu gudagelaynba naskan lacnadda sheegaya lam yakun ahlan in la nacdalo ehelu ma aha fayakuunu laacinuhu mustawjiban lihada alwaciid wuxuu noqonayaa ka nacdalayna mid waajibsanayo mutaysanaya waciidkan fayakuunu ulaaika almujtahiduuna waxaa ka dhalanayso ka laazimaya lawaasimtan waxaa loo soo aroorinayaa si loogu ifsado fasaadka qowlka kale laazimka baailka wuxuu caddaynaya wuxuu ka laazimaynay inuu baail yahay maa lazima minhu bailun fahuwa baail marka maqaamulistidlaal baa loogu qabanaya laakiin maqaamu xukmi loogu qaban maayo yani waxaa lagu caddaynaya butlaanka uu baailka yahay qowlkaas y wuxuu yidhahdaa sheikhulislaam ibnu taymiya mararka qaarkood fii bacdi kutubi ruba qaacidatin low calima saaxibuha maa tu'addii ilayha lam yaqulha alla badanaa qaacido qofka yidhi hadduu ogaan lahaa waxay qaacidadaasi keensanayso muu yidhaahdeen qaacida waxaa laga yaabaa laazim baail oo khatar inuu ka dhalanaayo hadduu og yahay laazimka baailka caynkaas inuu ka dhalanayana talaasumkeedana uu xaqiiqsadana ma yidhahdeen qaacidada waayo laazim lxaqi xaqun walaazim lbaili bailu shay inuu xaq noqdaa laazimkiisuna baatil noqdaa xaqiiqatanna ay tahay ka laazimaya ee mid la ismoodsiiye aanay ahayn wax dhici kara maaha mar kale wuxuu yidhahdaa ninka caalimkii waxa dhici karta inuu yidhaahdo wax aanu odhanayn nnaas baa waqhtiyada qaarkood dhici karta inay caalim ka soo ibnu taymiya fii bacdi kutub waqhtiyada qaar ku yidhahdaa waa shay cajiiba ah sahwaa ku dhacaya aflaa ku dhacaya khaa baa ku dhacaya ismoodsin baa ku dhacaya yani waxa weeye taasi waxay noqonaysaa waxyaalaha caddaynaya dee marka aadamigu cawaaridda ku imanaysa sida u yahay caalimka caalim ha ahaado ha cilmi badnaado wakhtiyada qaarkood ba waxaa dhici karta inay masaa'ili ka soo baxdo yani waxaweye loogu caddaynaayo dadka dee inaanu wax walba garanayn kaana xaqan cala allahi anlaa yartafica shayun fi dunya ilaa wadaca markaasaa la odhanaya sheekh hebel siduu caynkan u yidhi waa hariib de waa bashar markaa wax ilaawaaya nasiya aadamu fa duriyatu ashyaada qaarkood ka qarsoomaya afla ku dhacaysa nisyaan baa ku dhacaya garasho waa ardaydiisa qaarkood waxay garanaysaa dhici karta markaa caalimku waqtiyada qaarkood inu isagu garan waayo min mumkin fii bacdi ayaan hata aalib min ulaabihi baa laga yaabaa inuu garto lakiin garashada uu gartay macnaheedu ma aha inuu ka cilmi badan yahy caalimka waqad yajuudu lbakhiil weeye waqad yabkhilu jawaad kii deeqsigaa waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood dee inuu wax bixin waayo mid bakhaylina waxaa dhici karta marmar dee inuu wax dhiibo marmar baa dhici karta kii bakhaylkaa ah intuu dee istiilo inuu wax bixiyo misoma maaha hadduu markaysa waxa maalin wax bixiyey dee inuu deeqsi yahay maaha marka mas'ala hadday caalimka ka qarsoonto macnaheedu ma aha ama uu sahwiyo oo qalad ku hadlo macnaheedu ma aha markaysa markaa inaanu caalim ahayn wuxuu sheekhu yihi raximah ullah fayakuunu ulaa'ika almujtahiduuna waxay noqonayaan oo ka laazimaya waa laazimkii mujtahidiintaasi alladiina kuwaasoo ra'aw arkay dukhuula maxalli alkhilaafi fi alxadiis meesha laysku khilaafsan yahay inay gudagelayso xadiiska gudihiisa gudagelayso sidaa u arkay oo u qabay mustawjibiina lihada alwaciid qaar waciidkii waajibsaday inay noqdaan baa ka laazimaya oo ka dhalanaya faida kaana almaxduuru haabitan marba hadduu ahaaday waxaa laga digtoonya laga baqayaa mid ku sugan calaa taqdiiri ikhraaji maxali alkhilaaf meesha laysku khilaafsan yahay bixinta laga bixinaayo haddii la qadaro haddii qadaraaddeeda lagu socdo iyo wa taqdiiri ibqaa'ihi iyo in lagu baaqi yeelo loo daayo cumuumkiisa iyo dalaaladiisa loo daayo iyo sida uu keensanayo inuu ku sugan yahay hadduu markaa ahaado mid walba qadaraaddeeda haddii lagu sugnaado uu ahaado labada qadaraadoodba culima waxaa la ogaanaya annahu leysa bimaxduurin walaa maanic min alistidlaali bilxadiis inaan dhibi ku sugnayn wax laga digtoonaada meesha ku oolin wax diidayaana aan u jirin xadiiska in la deliishado oo loo deliishado markaas warka khilaafka waayo kollayba xadiiskii waxaa soo gudagelaya cid macduura soo gudagelaysa ama u bandhigan inay soo gudagasho haddii marka aad tidhaahdo xadiiskan waciidka sheegaysa ciddii cudurdaar ku samaysay cumuumka xadiiska ma soo gudagelayso sidaas aawadeed looma deliishan karo suurada la isku khilaafay waayo bixujati macduurkii baan soo gudagelinay haddaad saa tidhaahdo ya waxaa la suwarkii la ysku khilaafay qaarkood bay culammada qaarkood intay soo gudageliyeen lacnadiina ka tartiibiyeenoo cidda caynkaa samaysa bilwasfi ay ku nacdaleen maaha bilcayni shaksi ahaan may nacdalinoo may odhan fulaan hebel hebel yani marka ilahay nacdalo laakiin waxay yidhahdeen bil wasfi bay ku nacdaleen ruuxa caynkaa ah sameeya ilahay nacdalo lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu suurada laga hadlayana waxay suuradii laysku khilaafsanaa hadda ma aragtaa marka waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo hadalka ay yidhahdeen saa'iq weeyaan haddaan la odhan ciddanna cumuumka xadiiska way gudagelaysaa min xaysu alilaaq ya walow tacyiinan ashkhaasta qaarkood haba ka baaqdaanbe haddaan sidaas la odhan waxaa ka dhalanaysaa cidaan lacnad mutaysan bay nacdaleen haddii caynkaa la yidhahda waciiddaa ku soo aroray cidda nacdashay ciddaan lacnad mutaysan bale lacnadda isaga kuso noqonaysa baa layidhi marka ama waxaad tidhaahdaa qoladan baa nacdashay cidaan markaa lacnad mutaysan oo u bandhigan marka waciidkan ama waxaad tidhahdaa marka uma bandhigno cid waciidka mutaysatay oo lacnadda mutaysatoo sababu lacniga la timi unbay nacdaleen walow afraadda qaarkood haba ka baaqdaanbe marka labada taqdiiraad kii lagu socdaba waxay noqonaysaa marka waxa weeye cidi inay soo gudagelayso aan mutaysan marka waxaan yani lacnaddii mutaysan oo maanic uga baaqanaysa ama shuruuddii inay dhammaystiran uga baaqanaysa marka idan dee xadiiskii wax diidaya ma jiro in cumuumkiisa la deliishado masaa'ishana loo qaato oo loo deliishado wain kaana almaxduuru laysa haabitan haddaan maxduurku aanu sugnayn calaa waaxidin min altaqdiirayn labada qadaradood kii lagu socdaba oo la yidhaahdo kanna ma gudagelayo kanna ma gudagelayo falaa yalzamu maxduurun albata maxduurba ka laazimi maayo markaana oo eh, sifada caynkaasa cidda samaysa in la nacdalo lana caddeeyo ruuxa caynkaas sameeya waa malcuun min xayu litlaaq afraaddii macduuriinta ahayd inay ka baaqanayaan hadday jirto ya kan kale qoladan kalena ka baaqanayso oo maanicaasi ka baajiyey de markaana wax diidaya xadiiskii cumuumkiisa in la dariishadaa ma jiro maxduur meesha yaallaaba ma jiro wadalika annahu idaa sabata talaasum sababtuna waxay ahaatay marka talaazumkaasi uu sugnaado labadaa shay islaazimayaan ama kala dhalanaya wa culima la ogaado ana dukhuulahum in soo gelitaankooda calaa taqdiir ilwujuudi jiritaanka in la qadaraayo iyadoo lagu socdo mustalzimun inuu laasimsanayo lidukhuulihim cala taqdiiri alcadam inuu laasimsanayo gelitaankooda ay soo gudagelayaan cumuumka xadiiska calaa taqdiiri alcadam marka laga soo qaado marka cadamka la qadaro inaana jirin fathaabitu axadu alamrayn shayga sugani wuxuu noqonayaa labada arrin mid ahaan ima wujuudu almalzuumi wallaazim kow waxay tahay waa in markaa laazimka iyo malzuumka ka uu ka laazimay iyo kii ka laazimay labada mid walba inay joogaan wa huwa dukhuuluhum jamiican oo waa gelistooda ay soo wada gelayaan dhammaantood wujuud lmalzuum wallaazim waxaa loo jeedaa labadooduba inay soo gudagelayaan aw cadam laazim walmalzuum ama labada midnaba inay ka laazimayn wa huwa cadamu dukhuulihim jamiican inaan labada midna soo gelin weeye liannahu idaa wujida almalzuumu wujida allaazim waayo shaygii laga laazimayey haddii la helo kii ka laazimayena waa waida cudima allaazimu laazimka haddii la waayo shayga ka dhalanaya ka laazimaya cudima almalzuumu kuu ka laazimayana waa la waayaa wa hada alqadru kaafin fii ibtaali su'aal qadarkan ayaaba burinaya yani markaa su'aasha lafteeda burinaya laakina aladii nactaqiduhu sheikhu waa sii caddaynayaa lakiin wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal wuxuu la ixtijaajayaa qowlkii markaa odhanaayey waciidadan kuma rumoobayaan maxalu khilaafka inta lagu ijmaacsan yahay keliya ayuunbaa loo soo qaadanayaa taasu wuxuu caddaynaya inay markaa baatil tahay waxaanu tilmaamay in waxa weeye daliil sheegaya u jirin meesha laysku khilaafo inaan loo daliishan karin laa daliil caqli ah walaa daliil sharci ah asalkuna wuxuu yahay adilada sharciga inay muxkamo tahay adilada muxkamada ana in markaa waxa weye cumuumkeeda la daliishanaayo masaaishan laga istimbaadaayo sida taxriimka iyo xaaraantiniminta looga daliishanayana waciidkana in looga daliishanaayo oo dadka ay marka waxa waciidkii u bandhigan yihiin oo waciidkaas inay marka waxa weeye khatarulwaciid inay hoos galaan inay halis u yihiin waana ta xaaraanta lagaga badsinaayo waa ta xaaraanta lagaga cabsi gelinaayo oo inay xaaraanta iska ilaaliyaan ka qayb qaadanaysa weeye marka waciidkii in laga marnaysiya sax ma aha waciidkii wuxuu noqonayaa mid markaa la socda daliilka labadan lama kala reebi karo lama odhan karo taxriimka keliya laga daliishanaya waciidka lagama daliishanaayo sidaan lama odhan karo waa taxakum yani weeyaan tan ku saabsan taxriimka in loo daliishadana iyadana marka waxa weyan waxay noqonaysaa marka mid saxa waciidka marka in laga daliishadana waxay noqonaysaa la waxay noqonaysaa mid saxa nasku siduu u itlaaqa waciidkana loo itlaaqaya way jirtaa afraadda qaarkood ama dadka qaarkood inay marka cudurdaar uga baaqanayaan waciidka yani goodiga ama ciqaabta loogu goodiyey haddii la ficilkaa cidda samaysaa waxaweye waa la nacdalay ama layaha ficilkaa cidda samaysaa dembiga noocaasay mutaysatay naar bay gelaysaa ama ciqaabta noocaasay la kulmaysaa xaqiiqatan waa jirtaa dadka qaarkood dee in ciqaabta ayna la kulmayn oo ay ka baaqanayaan oo qaarkood ba waxay u khilaafayaan ama ijtihaad saaiqa ama taqliid marka waxa bannaan ayay ku khilaafeenoo saaiqa saas aawadeed waciidku miduu ku rumoobaya ma aha macduuriin bay yihiin bal kuma dembaabayaan Eh, laakiin ilaaqa nasku siduu u ilaaqay in loo ilaaqo maxduur kuma jiro waa la ilaaqaya waxaa laga tilmaamaya inay tahay sabab keensanaysa yani markaa eh, ciqaabtaas ama sabab lacnada keensanaysa ama sabab naarta keensanaysa inay tahay baa laga tilmaamaya haddii la yahay waciidba looma deliishan karo wax alla waxa goodiya ciqaab ku soo arooray loogu goodiyaaya ama lacnad nusuusaha iyo adilada shay laysku khilaafay looma deliishan karo haddii la yidhahdo waxaa horta ka hor imanaysa in saxaabadii qaarkood iyo taabiciintii qaarkood iyo a'immada qaarkood ay u deliishadeen bale suwarka khilaafka ay nacdaleen cidna marka waxaan yani suwarka khilaafka wax ka mid a ah, inay nacdaleen ficilkaa cidda la timi sida kii wax maxlalayey suuradii laysku khilaafsanaayo culamada qaar banaynayeen bay saxaabada qaar nacdaleen oo taabiciinta qaar nacdaleen oo a'immada qaarkood ay nacdaleen marka wuxuu tilmaamaya haddii la yidhahdo kuwaasi lacnada ma may mutaysan mana soo gudagelayaan haddii la yidhaahdo oo inay culamo yihiin cidda khilaaftay aawadeed baa looga baajinaya haddi la yidhahdo lacnadda waxaa la odhanayaa ta aad ka cararaysato la mida xagga kale kaaga soo arooraysa taasoo ah saxaabadan iyo taabiciintan iyo atbaacu taabiciintan iyo a'immadan sida imaam axmed ibnu xambal iyo a'immada la midka ah ee nacdalay suurada noocan oo kale ah ee yidhi idaa araada alixlaala huwa muxallilun wa huwa malcuun sidaa yidhi waxaa ka imanaysa in la yidhaahdo cidaan lacnad mutaysan buu nacdala waa in ama la yidhaahdaa ciddani lacnadu way mutaysata oo ficilkii lagu nacdali lahaa way la timi walow khilaafiba ha noqdo walow maanicba ha ka baajiyo qofka markaa itlaaqay oo bil wasfi ku nacdala oo bil cayni aanu ku nacdalinna dhib ma samayn ee nasku siduu u ilaaqu u ilaaqay waa in la yidhaha ama lacnadda mustaxiq buu ahaayo waa mutaystay cidda wasfigaa ku quntay ama waa in la ma mutaysan haddii la ma mutaysan waxaa ka dhalanaysaa yacni waxa weeye cid aan lacnad mutaysan buu nacdaleeno dee nusuusaha iyo waciidada soo arooree sheegaya cid aan lacnad mutaysan cidda nacdashaa inaanu sidiiq noqonayn oo shafiic noqonayn oo shahiid noqonayn oo faasiq uu yahay oo markaa lacnaddu isaga ku soo noqonayso malcuunku isaga noqonaayo intaasoo dhan baa ka laaimaya intaasoo dhan ayaa ka laaimaya ya marka Eh, mar haddii xagga kalena ay kaga soo aroortay oo aan laga badbaadin karayn waxay noqonaysaa kollayba xagga iyo xaggaba ishkaalkii waa imanaya ishkaalkii waa imanaya si lagaga baxaa ma jirto mooyaane nusuustu siday sheegtay in la ilaaqo siday nusuustu u itlaaqday in loo ilaaqo sida marka waxa weye lagu eh, yani fiicani saasay noqonaysa waayo labada taqdiir kii la qadaraba lagama badbaadayo in la yidhahdo bacdi baa gudagelaya waciidka aan mutaysan marka waxay noqonaysaa laazimka ka dhalanaya marsuumku ka dhashay mid walba waa in la yahay labadaba marka waa jiraan ama la yahay labaduba ma jiraan ya labaduba ma jiraan yani waxa weeye haddii la yidhahdo labaduba waa jiraan oo labaduba waa gudagelayaan iyo haddii la labaduba ma jiraan oo labada midna markaa ma gudagelayo midna ma diidayso marka waxaa in naska la deliishado cumum loo daliishado marlayba in cumuum naska loo daliishado oo sida nasku u itlaaqay loo itlaaqaa wax u diidaysaa ma jirto waayahay wuxu uhi lakina aladii nactaqiduhu ana alwaaqica cadamu dukhuulihim cala taqdiirayni halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub